gaalo waxaan leeyahay idinku shar baad nala jeceshihiin laakiin wallaahi annagu inaanan shar idinla jeclayn khayr baan idinla jecellahay taas horta ku talagala waxaan jecellahay khayrkii inaanu jecellahay waxaana daliil u ah inaad shar nala maagan tihiin allah noo sheego wuxuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala laa yarqubuuna fii muؤminin ila walaa dimma wa ulaa'ika hum almuctaduun dadkaa gaalada ihi qof mu'min ah ballan iyo qaraabanimo toona ku ilaalin mayaan waana niman gar daran buu yidhi waana idinka aragnay waa idinka fii ardi somaal fii filistiin meel kastaan idinku aragnay annaguse khayr baanu idinla maagannahay khayr sababtoo ah rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumuri الnicam hal qof oo aada soo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 nuur الtawxiid towxiidna waxaa lagu gaaraa cilmi ayaa lagu gaaraa oo ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu la hadlaya rasuulu اllahi moxamed salى اllahu عalayh waa ta la yidhi cilmi baad u baahan tahay oo ogow in ilaahay subxaanaه wa tacaala kelidii uu yahay uuna yahay khaaliqa cibaadada markaa loola qasdo nicamta ilaahay subxaanaه wa tacaala ummaddan uu ku gaar yeela waxaa ka mid a in aayaddii ugu horraysay qur-aanka ay soo soo degaysaba ay ka hadashay arrinta cilmiga ee qaraa waaba ummad wax qorta ummad wax aqrida ummad fakarkeedoo dhan uu cilmi uu yahay ummad sibaaq iyo tartan kula jirta ummadaha kale oo waxay kula tartami lahaydna ay tahay aw yahay silaaxu alcilm hubka markaa cilmiga ah ummad sidaasoo kale wey cilmiga sharciga ah cilmiga aanu ka hadlayno alcilmu sharciyi marka la yidhaahdo waxau badanaa arrinkaasu uu gaaraa uun keliya ama uu ku gaar yahay culuumta la barto ama ha noqoto tafsiirkii ama ha noqoto xadiidkii iyo culuumta kale ee markaa qofka u sahli lahay si u fahmi lahaa kitaab allah wa sunnata rasuulihi muxamadi sala allahu aleyh wasalam ilaahay wuxuu noogu sheegay fi lqur'aan alkariim iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiid fara badan ku soo arooray fawaa'idda cilmigan uu leeyahay dhowr faa'iido ay culummada u sheegeen faa'iidada ugu horraysa oo ah waxa ugu muhiimsan oy dadka isku dardaarmaan waa cilmiga waalcasr ina alinsaana lafii khusr lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالصabr xaqan laysku dardaarmayo iyo khayrkan laysku dardaarmayo iyo wanaagga laysku sheegayo haddaanu cilmi aanu ku salaysnayn wixii markaa ma soconayo waxaa kaloo fawaa'idiisa ka mid ah in cilmigan laguu sheegayo uu ammaano uu yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu kula xisaabtamayo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi may dadka qaarkiin intay baxaan mas-uuliyadda ay soo daboolaan qaarkiin intay dhaqaaqaan may cilmigii ay soo bartaan kadib markay soo laabtaan kadib si ay khayrka u gaarsiiyaan dadka kale ee walaalahooda falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifa liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun maxay dadkoo dhan meel u wada fadhiisanayaan may qaarkood intay hinqadaan oo dhaqaaqaan aadaan barashadii diiniga ah oo ay wax soo bartaan ay soo bartaan wax alla wixii shariico ah wax alla wixii wanaaga kadibna ay dadka markaa u digaan aayaddaa macnaheedu waa sidaa ilaahay wuxuu cilmigan uu ku sheegay inuu nicmo uu yahay markii lala hadlayay nebiyulahi moxamed sal alla alيh wasalam maxaa la yidhi wacallamaka ma lam takun taclam wa kaana fadlu llaahi calayka cadiima nebi maxamedow waxaa ilaahay uu ku baray waxaadan hore aadan u oqoon ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo dheeraadsiintiisa iyo khayrka uu ku siiyena waa arrin aad iyo aad u weyn ilaahay subxana wa tacala cilmiga wuxuu ku tilmaamay fadliga qofka uu raadinayo iyo sharafta qofka uu raadinayo ayaa cilmigii lagu tilmaamay cilmiga ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku tilmaamay kor ahaansho oo qofka ilaahay cilmiga uu siiyo inuu yahay qof aad iyo aad u sarreeya ee mustawo sara marka uu gaarsiiyey ilaah baa yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun ma siman yihiin qolyaha ilaahay subxaana wa tacala cilmiga ugu deeqo wax yaqaan iyo kuwa cilmiga laga hoojiyoo laga xirmaanin waxba aanan oqoon ma suurtagal baa labadooda inay isku mid ay noqdaan labadaa qolo isku meel markaa lagu sheega arrintaa jawaabtaadaa lagu daaya inuu rifca yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka uu ku yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilahay subxaana wa tacala wuxuu yidhi dadka mu'miniinta iyo kuwa cilmiga la siiyeyba ilaahay darajaad buu siinayaa oo dadku markaa ka koraysiinayaa iyadoo dadka cilmiga la siiyey ay ka mid yihiin bulshada inteeda kale ee dadka mu'miniinta ay ka mid yihiin koox iyaga ka mid ay tahay ayaa haddana si gaara iyaga loo sheega waxaa la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala inkastoo ay ka mid yihiin zumradii mu'minadda ahayd oo dadkii ahlukhayrka inkastoo ay ka mid yihiin haddana maadaama ay yihiin dad bimacnaa si gaara ah loo sharfo eliid ah marka waxaa layidhi yidhi ilaahay darajo gaaruu siinaya kor buu marka u dhigayaa walidaalika rifcadaa waxaa caddaynaya ibnulqayim aljawziya markuu kaga hadlay miftaaxu daar asacaada wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga kan waa uu ku kor yeelayaa qofka bini aadamka ah adduun iyo aakharaba qof aan waxba ahayn oo sharaf aaba aanan lahayn oo wax milicsadaa ayaan jirin oo la liido baa ilaahay subxaana wa tacaala intuu sare u qaada gaarsiinaya meesha ugu sarraysa walidaalika wuxuu noo sheegay amaba uu daliil ahaan uu ka dhigtay xadiidka ku soo arooray fi saxiix ee laga wariyay min xadiidi zuhriy can abi طufayl in ana naafic bn bn cabd alxaaris naafic ayaa waxa u yimid cumar bn khaaab cumar bn khaaabna waxa uu joogay meel lagu magacaabo casafaan buu joogay marka cumar bn khaaab baa shaqo u dirsaday ninka lagu magacaabo naafic bn cabdilxaari oo waxaa la yidhi war hadda kadib hawsha waxaad iiga qabanaysaa amaba aad ka shaqayn doontaa meesha lagu magacaabo maka almukarama waxaa dhacda marka ninkan hawshii buu ka soo tegey waxay ahayd inuu meesha uu joogo aanu soo dhaqaaqin markuu u yimid cumar bn khaaab cumar khaaab intuu weydiiye wuxuu yidhi war howl baa laguga ogaaya maxaa meeshii kaa soo kaxeeye markaasuu yidhi maya qof kalean kaga soo tegey buu yidhi hooshii markaasuu yidhi see kaga soo tegi kartay yaa kaga soo tagtay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi waxaan kaga soo tegey nin lagu magacaabay ibnu buziin nin magac saasoo kale leh markaasuu yidhi ninkaa waa kee yuu yahay markaasuu yidhi waa nin dadka eh, aanu leenahay ah oo bimacnaa mawaalidi ah oo meesha joogo la xoreeyey oo waa dad sidaasoo kale markiisii hore eh, lagu keena addoonnimo laakiin maanta situationkii sidaas u marayo markaasuu cumar bn khadaab intuu weydiiye wuxuu yidhi laakiin man huwa ii sheeg buu yidhi markaasuu yidhi innahu qaari'un likitaab illah waa nin kitaabka ilaahay dusha ka aqriyo aad iyo aad u yaqaan caalimun bilfaraa'id yaqaan diinta tan maxaa xalaala maxaa xaraama iyo wax alla wixii faraa'ido ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu saaray hadalkaa markuu yidhi kadib ba cumar bn khadaab markiiba meesha kasii qabtay waa waxyaabaha lagu yiqiin saxaabatu rasuuli illahi sal alla alيh wasalam hadalkuu sii wado wuxuu yidhi ama ina nabiyakum صلى الله عليه وسلم qad qaal nebiga wuxuu yidhi buu yidhi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan qur'aanka dadna meel soruu ku gaarsiiyaa dadna hoos buu ugu dhigaa meel xun buu gaarsiiyaa qaarna ilaahay subxaana wa tacaala ku sharfa haddii kitaabka ilahay intay sharfaan ilahay baa sharfa meel saruu gaarsiiyaa qaarna hoos baa loogu dhigaya marba haddayan sharfin kitaabka ilaahay dhulkaa la gaarsiiya iyaguna marka nebiga alayh salatu slam xadiidkiisu sidaa buu ahaa alimaam muslim baa wariyey kitaab almusaafiriin laba boqol iyo lixdan iyo sagaal buu xadiidka marka ku wariyey arrinta kale ee muujinaysa waxaa ka mida ah, ninka lagu magacaabo alcaaliya oo hadlaya wuxuu yidhi waxaa dhici jirta buu yidhi waxaan u iman jiray buu yidhi ibnu cabaas baa mar walba soo booqan jiray buu yidhi ibnu cabaasna markaan u imaada waxaan arki jiray buu isagoo sariirtiisa ku dul fadhiya waa kursi gaara ee loogu talagalay ninka caalimka marka inuu ku fariiso meeshuu fariisan jiray buu yidhi marka wuxuu yidhi waxaa hareerihiisa ku xoomanaa oo mar walba la fariisan jiray qoraysh dad baa meesha la fariisan jiray buu yidhi marka wuxuu yidhi markaan meesha tago abulcaaliha laguu sheegayana waa nin bimacnaa ay dadku markaa eh, mawaalidii ka mid a ah sida ninka hadda aanu soo sheegnay oo kale oo bimacnaa status ahaan social statuskiisa marka loo baxo ee qoraysh ama dadka uu la degan yahay uu ku leeyahay bimacnaa qof bimacnaa il hoose lagu fiiriya buu ahaa saa aan u sarayn marka wuxuu yidhi waxaa dhici jirta buu yidhi ibnu cabaas markuu isha igu dhuftaba intuu gacanta iga qabto buu wuxuu ay fariisin jiray meeshuu isaga uu fadhiyay ibnu cabbaasna wa tacrifuuna man huwa ibnu cabbaas huwa huwa ibnu cabbaasna waad garan kartaan qofka uu yahay meeshu intuu i fariisiiyo ayaa waxaa dhici jirta buu yidhi waxaa isu kay tilmaami jire oo farta igu fiiqi jire mid iljebinaya mid carabka taaga ee dadkii jooga bal fiiri maanta ibnu cabbaas wuxuu noo keenay ninkii abulcaaliye ahaa oo sidaa ahaa oo meesha ka soo jeeday ayuu maantana wuxuu bilaabay inuu meeshaa fariisiyey bal fiiri dadku way istilmaami jireen buu yidhi ibnu cabaas marka markaasuu intuu hadlaba wuxuu yidhi kada alcilm cilmigu waa sidaa buu yidhi yaziidu shariifa sharafa qofka hadduu sharaf uu leeyahana sharaf buu u kordhiyaa u ziyaadiyaa wayujlisu lmamluuka cala alasira dadka la leeyahay ee yani iyagu mamluuk qof la leeyahana wuxuu dul fariisiyaa buu yidhi meel sare hadalkaa buu yidhi waana hadal runtii ajiib cajiib leh waxyaabaha uu cilmiga uu leeyahay waxaa ka mid ah waaba waxa keliya ee qofka bini aadamka ku bixin kara inuu ilahay subxana wa tacaala ka baqo maxaa yaele haddii aadan ilaahay subxaana wa tacaala aadan ka baqin way adkaanaysaa qofkii qofkii bini aadamka ahaa inuu ilahay subxana wa la tacaamulo saa darteed waana shayga ugu sareeya ama maqaamka ugu sarreeya ee cibaadada qofka muslimka uu raadiyey waa inuu ilahi subxana wa tacala uu ka baqo walidalika ilahay markuu ka hadlay wuxu uhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa ilahay subxaana wa tacala waxa ka baqa uun marka addoommadiisa loo baxo dadka culammada ah maxaa qofka markuu caalim uu yahay uu og yahay waxaanu inay xaaraam yihiin waxaanu inay xalaal yihiin waxaanu wax wanaagsan inay yihiin waxxun inay yihiin waa marka keliya uu fahmi karo wadada uu qaaday uuna la tacaamuli karo ilahi subxaana wa tacala oo manhajka ilahi subxana wa tacala la tacaamuli karo waxyaabaha muujinaya cilmigu meel sare inuu gaarsiisan yahay waxaa ka mid a ilaahay baaba tahiray ilaahay baa wuxuu ka dhigay yani recommendation siiyey oo ka dhigay inay yihiin dad marka aad aad u sarreeya ilaahay baa bimacnaa markhaati ka dhigtay waxaa laga yaabaa maanta marka lagu weydiiyey arrin haddaad meesha ku ogtahay qof aad iyo aad agtaada sharaf uga le waxaad leedahay hebel baaba meesha goobjoog ka ahaa hebel baa meesha goobjoog ka ahaa walidaalika waa tanaad aragteen wararka marka la sheegayo akhbaarta marka la sheegayo iyadoo malaayiin min annaas malaayiin dad fara badan meesha ay isugu yimaadeen baa waxaa la sheegayaa hal ama laba nin oo nin madaxa markaas waxaa leeyahay meesha waxaa goobjoog ka ahaa intaasoo kun intaasoo milyan waxaana ku jiray wasiir hebel iyo wasiir hebel labadooda keliya laga sheegaya lakiin inta kale inta kale waxay ka mid yihiin rucaada haddii xataa meeshaasu waxuun ka dhacaan oo dadkaasu ay dhintaan waxaa la sheegaya dadka dhintay waxaa ku jiray hebel oo nin sidaasoo kale kuwa kale la tirsan maayo ilaahi subxaana wa tacaala marka uu inkastoo khalaa'iqdii oo dhanba ay markhaati ay ka tahay jiritaanka ilaahay subxaana wa tacaala iyo kelimata laa ilaha illa haddana ilahay wuxuu si gaara uu u markhaati geliyey nimanka ahlucilmiga wuxuu ilahay fii suurati ali cimraan uu ku yihi shahida allahu annahu laa ilaha ila hu wاlmalaa'ikatu waulu lcilm qaa'ima bilqisط ilahay subxaana wa tacaala wuxuu markhaati kacay rab اlcaalamiin subxaana wa tacaala wuxuu markhaati kacay in ilaahay mooyaane ilaah kale aanu jirin arrinkaa waxaa markhaati kacay malaa'igtii arrinkaa waxaa markhaati kacay dadkii ahlucilmiga ahaa dhammaan way markhaati kaceen meesha waxaa laga soo qaata malaa'igtii malaa'igtana meesha ay degan yihiin iyo meesha ay bimacnaa ilaahi subxaana wa tacaala ku caabudaan waa mee sarraysa oo samawaadkii bay joogaan marka waxaa la yidhi arrintaa waxaa kaloo goobjoog ka ah arrintaa kaloo waxaa bimacnaa sugaya arrintaa waxaanan diidanayn arrintaa waxaa qarsan ululcilmigii sharaftooda meeshaasaa la gaarsiiyey walidaalika culimmada waxay leeyihiin inay sharaf ay leeyihiin waxaa muujiyey saddex qodob baa muujiyo aayadda lagala dhex bixi karo qodob koowaad wuxuu noqonayaa koob ilaahay iyagu yidhi keliyaha markhaatiha ii noqdeen dadka kale lama xisaaban dad fara badan baa jira malaayin min annaas ru'asaa mulug dad boqorro ah dad xukaama dad fara badan baa jira lakiin dadkaasoo dhanba lama dhihin markhaati bay yihiin taas waa mid ta kale ilaahay markhaatidiisa iyo markhaatida ahlucilmiga buu isku meel geliyey anaa markhaati ka ah waxaa kaloo markhaati ka ah dadka cilmiga leh oo ilaahi subxaana wa tacaala marka uu siiyey haddana waxaa isku meel la geliyey markhaatida ahlu cilmiga iyo markhaatida malaa'igta ayaa isku meel la geliyey arrimahaasoo dhan waxay muujinayaan maxay walidaalika waad garan kartaan fiqiga islaamiga in la leeyahy hebel markhaati ma galo maxaa dhacay cadaalad maaha nin muslima maaha nin bimacnaa iska ilaaliya dunuubta waaweyn maaha waa nin xumi ay ka dhacday saa darteed uma suubado inuu markhaati u noqdo laakiin hadduu yidhaahda ka waran ilaahay hebel baa ii markhaati ah hebel baa ii markhaati kacaya in arrinkan uu sidaa uu yahay gruubka sidaasoo kalea cilmiga aan ku sharfaa markhaati noqon karaa haddii ilahay subxana wa tacala yidhah mesha maxaa ka soo baxaya waxaa ka soo baxaya arrina in ilaahay subxaana wa tacaala uu si markaa e, dadban iyo si markaa muuqataba uu ilaahay si sharafa markaa dadka u siiyey cilmiga heerka uu gaarsiisan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wax ka dhimanba ayaan jirin oo ahaa adqa الnaasi lillah dadka kan alla ugu cabsi badan marka ilahi subxana wa taala taqwadiisa loo baxo cilmi adduunye iyo mid aakharana ilaahay subxaana wa tacaala isugu daray ayaa waxaa la leeyahay nebi maxamedow waxa ugu badan waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan ee aad u baahantahay inaad ilaahay weydiiso waa cilmigii wa qul rabbi zidnii cilma nebi maxamedow waxaa tidhaahdaa ilahu cilmi ii kordhi rasul mxamed sal اla alيه waslm maxaa yeele cilmigu asaas buu noqday hadduu yidhahdo ilaahu cilmi ii kordhay meesha maxaa imanaya in cilmiga haddii la helo khashadiibaa imanaysa alla kacabsigoo meeshaasu ku jiraa walidaalika waa biqadri taxsiilika lilcilmi biqadri taqwaak aw yakuunu maada eh, taqwada ilaahi subxana wa tacala aad ka baqaysid waxay ku xiran tahay ah, waxay la mid amaba waxay gaarsiisan tahay in alla inta aad in cilmiga markaas uu gaarsiisan yahay faa'iidada sideedaad ee muujinaysa cilmiga faaidadu ley waxaa ka mid a ah rasul mxamed sal alه alيه wasalam wuxuu xadiid uu ku yidhi alculamaau warahaة اlanbiya culimmadu waxa ay dhexlayaan culimmadu waxa ay dhexlayaan ambiyadii bay dhexlayaan waxaanu ognahay qof haddii uu geeriyoodo meesha uu ka baxo dadka ugu horeeya ee qofkaa isagaa dhexlaya waa dadka xigaaladiisa ah waxaa dhexlaya ilmaha isaga uu dhalay waxaa dhexlaya allahu mustacaan zawjadiisii waxaa dhaxlaya bimacnaa dadka isaga u dhow xigaaladiisa dhexlaya marka waxaa la yidhi ambiyada waxaa xigaallo ah waxa u dhow waxa xigtadooda ah waxa qaraabo u ah waxa iyaga aad iyo aad ugu waa ahlucilmigii marba haddiiba nebi markuu meesha uu ka baxo tarikada uu ka tegey dhaxalka uu ka tegey qofka la wareegay uu yahay nin caalima marka bimacnaa meel waxay gaarsisan yihiin aanan sahlanayn waxyaabaha kale faa'iidada sagaalaad ee cilmiga uu leeyahy waxaa ka mid a ah, waaba furihii lagu furan lahaa adduunyada iyo aakharada walidalika xadiidku muxuu ahaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin qofka ilaahay khayr uu la doono diinkuu fahamsiiyaa khayr haddii lagula doonaad aragtid adoo aayad iyo xadiid uun daba taagan haddaad aragtid haddaad aragtid adoo iska ilaalin ma xalaalba ama xaaraanba haddaad aragtid haddaad aragtid adoo ku howlan uun keliya siaad u fahmi lahay sharciga ilahay waxaad ogaataa ilahi subxana wa tacala khayr buu marka kula doono walidaalika xadiidka oo ah xadiid alimaam albukhaari uu wariyey raqamka lixdan iyo kow alimaam muslimna uu wariyey kun iyo soddon iyo toddoba waxaa xadiid kale oo soo arora macnahaasoo kale tilmaamaya wuxuu lahaa man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilma sahala allahu lahu ariiqan ila aljanna qofka raaca waddo uu ku gaaraya cilmi ruuxa isaga ilaahay wuxuu u fududeeya waddadii uu ku gaari lahaa jannada cilmiga u soo tallaabso tallaabta u soo qaad cilmiga dartii ilaahay subxaana wa tacala wuxuu kuu sahlaya waddada aad u mari lahayd jannada waa xadiid xadiidka marka wuxuu leeyahay intaa uu waddada uu ku jirana waina almalaa'ikata latadacu ajnixataha liطaalib اlcilmi lirida allahi canhu malaa'igtuna waxay garbaheeda u dhigtaa ay u raaricidaa qofka cilmiga raadinaya sabab wax kalena maahan baa le lirida allaahi canhu maxaa yele ilahi subxana wa tacala baa ruuxa kan cilmiga raadinaya raalli ka ah saa darteed baa marka garabkii loo raaricinaya waina alcaalima layastagfiru lahu man fi الsamaawaati waman fi اlardi xata alxiitaan fii jawfi ilmaa qofka caalimka ahna waxaa u dembi dhaaf weydiiya wax alla waxaa ilaahay subxaana wa tacala samawaadkan uu dhex yeelay duul walba oo ilaahay subxaana wa tacala ardadan dusheeda marka uu ku dul abuuray iyagoo dhan baa ilaah hebel u dembi dhaaf iyagaa marka ku haya hadalkaa markuu sii wada rasuulka alayh salatu slam wuxuu yidhi waina fadla alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari laylati اlbadri cala saa'iri اlkawaakib ninka caalimka ah qofka iska ilaahay iska caabudo isagoo cilmi aanan lahayn wuxuu uu la mid yahay amaba wuxuu dheer yahay fadliga uu dayaxa soo baxa saddex-iyo toban markuu yahay ama afariyo toban markuu yahay uu bartanka uu maray waa marka uu fuulka uu yahay ee buuxaa dayaxaa sida uu xidigaha kale uu ugaga ifitaan badan yahay ugagana weyn yahay ishana uga qaban og tahay ayaa ruuxa caalimkaana inta kale oo bimacnaa qofka ilaah iska caabudo uun keliya laakiin aanan cilmiga aanan wadan intaasuu dheer yahay buu rasulullah muxamad sal alay wasalam uu yidhi waa tan uu leehy waina alculamaaa warasatu alanbiyaa laakiin dhaxalkan aanu ka hadlayna waa kee lam yuwarithuu diinaaran walaa dirhaman wainama warasuu alcilm faman akhadahu akhada bixadin waaf ambiyadu waxa ay ka tageen dhaxalkay ka tageen maaha shilin iyo waxyaaba laysku geeye maha lakiin cilmi bay ka tageen cilmiga hala qaato wey xadiidkii ibnu mascuud alimaam bukhaari warinaya wuxuu laa xasada ila fi wax la janto ee qofka qof kale uu ku xasdo ma jiro ilaa laba shay mooyaane haddaad aragtid qof ilaahi subxaana wa tacaala nicmo uu siiyey nicmada keliya ee loo baahanya inay ku kuhiye kicido noocan maa ee istiraahad ilaahu anigana waxaas maan sidaasoo kale helo ilaahu anigana maan hela arrin sidaasoo kalea ah. waxaa jira un laba shay laba shay keliya lagaga baahay inaad jamatid haddii waa maxay aad raadinaysid khayrkii kow wuxuu yhi rasulka alayh salatu wasalaam rajulun aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halkatih ninuu ilahi subxaana wa tacala maal intuu gacanta u geliyey ruuxa isaga waxaa lagu salliday maalkaasuu u bixin lahaa keliya hadal kale iyo barnaamij kale oo ka daadegayaba ma laha aanan ahayn shilin baa soo galay khayrka ku bixi shilin baa soo galay khayr ku bixi qofkaasoo kale markaad aragtid waa qof waa inaad jeclaatid in adigana ilaahi subxaana wa tacaala sidaasoo kale intuu kuu soo geliyo khayrkiisa aad u bixidid ka kale wuxuu leeyahy rasulka alayh salaatu wasalaam warajulun warajulun aataahu allahu alxikmata fahuwa yaqdii biha wa yucallimuha iyo ruux ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey cilmigii cilmigubuu bimacnaa dadkana inta ku xukmiyey xikmada ilan cilmigaa loola jeedaaye dadkana marka uu barayaa xadiidka waxaa wariya alimaam albukhaari mujalada saddex iyo tobnaa shan boqol iyo laba xadiidka meeshaasaa lagu wariyey fawaa'idiisa cilmiga waxaa ka mida in uu yahay waxa keliya wax ku taraya yowma alqiyama marka la gaaro waa nafciga keliya maxaal xadiidka rasuulka alayh salatu wasalaam wuxuu ahaa idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ila min halaaث sadaqa jaariya aw cilm yuntafac bihi أو wلد صاaلح ydcو لah xadيiثka mسلم baa wariya wuxuu leeyay rasul md sl عيه وsلم qofka بني aadamka markuu geeriyooda camalkiiso dhan baa go'a saddex shay baa soo harta adduunyadan marka la joogo waxaa soo haraya kow sadaqo oo hadda ka hor intuu la baxay oo dureersato weli socota wuxuu waqfi ka dhigay waxbuu waqfi ka dhigay cilmi markaa lagu intifaacsado ama walad saalix oo ilaahay subxaana wa tacaala marka u baryo oo yidhaahda ilaahay oo aabbahay sidaa buu ahaay u dembi dhaaf weydiiye intaa keliya ka soo harta buu rasul axmed intaa markaanu ka soo baxna kadib oo isugu jiray aayaad iyo xadiid tilmaamaya cilmiga faa'iidadiisa ayaan waxaanu u baxaynaa bal culimmadii waxa ay ka yidhaahdeen ilan maadaama culimmadu ay yihiin dadka dhadhansada cilmiga ee ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga ku caabudi jiray ayna soo galeen zumradii sida gaarka loo xuso loo ammaanay waxaa marka habboon in in yar la dul istaago hadalladoodii markaa wanaagsanaa saxaabiga weyn ee lagu magacaabo mucaad ibnu jabal markuu cilmiga uu ka hadlayay dhowr iyo labaatan faaiiduu sheegay faa'iidaduu sheegay waxaa ka mid a ah, wuxuu yidhi tacallamu اlcilma faina tacalumahu lilaahi khashya war cilmiga barta barashadiisaaba ilaahay alla ka cabsiya wa طalabahu cibaada in la raadiyaaba cibaado ah wa mudaarasahu tasbiix in bimacnaa ee qofka uu daraaseeyo uu bartaaba ilaahay adoo u tasbiixsanaya la mid tahay wاlbaxثa canhu jihaad markaad raadinaysa jihaad ku jirta wa tacliimahu man laa yuxsinuhu sadaqa qof aanan oqoon markaad baray sadaqay kuu tahay wa badlahu liahlihi qurba qofka bimacnaa ahalkiisaa markaad u bixinaysadna waa qaraabadii yani waa shay ilaahay subxana wa tacala loogu dhowaanayo bihi yucrafu allahu wa yucbad ilaahay baa lagu aqoonsadaa lagu caabuda wa bihi iyo wax xad ilaahay baa lagu keli yeelaa oo bimacnaa tawxiidkii baa lagu taagaawe wa bihi yucrafu alxalaalu min alxaraam xalaashii xaaraamta lagu kala soocaa wa tuusalu alarxaam qaraabadaa lagu xiriiriya wa huwa alaniisu fi lwaxda waa midka keliya ku wehlinaya markaad keligaa tahay waalsaaxibu fi lkhalwa markaad meel gaara taagantahan isaga kula jooga wاlqariibu cinda اlquraba markaad joogtid meel keliga aad ku tahana waa kan keliya qaraabada kula maxaa kitaabkaaga la kala baxaysaa dad kalead u baahan tahay male haddaad joogtid meel bimacnaa keliga aad ku tahay وmanaaru sabiili اljanna waana wadadii jannada lagu aadayay waxaa ifinayay yarfacu اllahu bihi aqwaama fayajcalhum fi lkhayri qaada wasaadatan yuqtadaa bihim ilaahi subxaana wa tacaala dad buu intuu ku kor yeelo ayuu wuxuu ka dhigaa dad markaa khayrkii looga daydo adilatan fi lkhayri tuqtasu aaathaaruhum dad bimacnaa dadkii khayrka tusiye oo waddadooda markaa la raaco wa turmaqu afcaaluhum afcaaltoodana markaa indhaha lala raaco hadalkaa wuxuu waday uu waday uu waday uu waday ayuu wuxuu yidhi bal in cilmiga habkaa loo raadiyaaba ah shay marka aanan sahlanayn hadalladaasuu marka kusoo gebagabeeye cilmigan markuu ka hadleeyey haddana hadalladiisa waxaa ka mid cali ah bn abi aalib inuu yidhi dadku markay cilmigu raadinayaan waa saddex waxay isugu jiraan buu yidhi caalimu rabbaaniy qof ilaahi subxaana wa tacaala qof caalim intuu ka dhigay haddana rabbaniya caalim iyo rabbaani marka la israaciyo macnaheeda waxay tahay bimacnaa cilmigiibuu ku camalfalaya howlgelinaya ta kale waxaa la yidhi dadku waxay noqon karaan iyo mutacalim ala sabiili najaah qof caalim maaha laakiin cilmigii buu raadinayaa ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu u sahlay inuu waddada meeshii badbaadada ay ku jirta markaa uu ku taagnaado xaaladda saddexaad wuxuu yidhi dadka ama qaybta saddexaad wuxuu yidhi hamajun racaacun atbaacu kuli naaciqin yamiiluuna maca kuli riixin lam yastadi'uu biriixi اlcilm oo binuuri اlcilm walam yalja'uu ilaa ruknin wahiiq buu yidhi iyo dad oo dhaarraactaa waa la boodaa unbay bay maqleen cilmi baa la raadiyaa meel alla meeshii kelmad laga sheegana way daba taageen kelmadda iyagoo aynan u sugnayn ma sax ba ma khalad ba maalinba meel bay u jihaysan yihin qolyaha qolyaha iyaga ah amaba dadka sidaasoo kale ku sifooba weli cilmigii meeshii loo mari lahaa maysan u marin buu leeyahay ee cali bn abi aalib markuu dadka u kala qaybinaya ama halahaas u kala qaybinaya hunaa marka waxyaabaha kale ee ay culummada ay ku baraarujiyeen waxaa ka mida ah markay ka hadlayeen fadligiisa marka laga hadlayay ninka lagu magaca sufyaan ibn cuyayna hadaladiisa waxaa ka mida ah, arfacu اnnaasi cinda allahi manzilatan man kana bayna allahi wa bayna cibaadih dadka waxaa ugu darajo sarreeya dadka u dhexeeya ilaahay addoommadiisa waa kuwa alambiya addoommada ilaahay iyo ilaahay subxana wa tacala markay xiriirayaan yaa u dhexeeya ambiyadii baa u dhexeeya ambiyadiina iyo waxaa kaloo soo xiga buu yidhi culammadii hadalkaa waxaa laga soo xigtay ninka lagu magacaabo sufyaan ibnu cuyayna waana nin cilmiga ilaahi subxaana wa tacala marka uu siiyey hadaladiisa waxaa ka mida lam yucطa axadu fi اdunya shayئa afضal min الnubuwa adduunyadan qof la siiyey wax ka fadli badan nebinimadii yani nebinimadii wax ka fadli badan yani shay afضal min الnubuwa ee la siiyey ma jiro nebinimadaa ugu sarraysa buu yidhi wmaa bacda الnubuwati shayun afdal min alcilm walfiqh nebinimada marka laga soo tago wax ka fadli badan cilmiga iyo fiqigiina ma jira buu yidhi ninka hadlayey ee ahaa isagana sufyaan ibnu cuyayna isaguna kelmad cajiiba ayuu meesha marka uu ku sheegay aanan sahlanayn ta kale intaa markaanu ka soo baxna kadib dadka qof kastoo cilmiga raadiya iskama hela cilmiga oo dadka waxay u qaybsamaan markay cilmiga raadinayaan saddex qolay u qaybsamaan saddex qaybood bay u qaybsamaan qayb ta ugu horaysa markaanu u baxno qof ilaahi subxaana wa tacaala fahme intuu siiyey fahmadan uu u raaciyey zakaa waa zakaaun wa zakaa zakaa oo fahmadii iyo dhugtii cilmiga lagu soo dhacsan lahaa lagu heli lahaa iyo zakaa oo tahirsanaanoo kelmad kastuu maqlaa wuu howlgeliyaa aayad buu maqlaya wuu ku camalfalaya xadiid buu maqlaya wuu ku camalfalaya adkaar buu maqlaya dushuu ka qaybaya markii buu howlgelinaya qolada labaad waa qof ama waa qaybta labaad waa ruux ilaahay wuxuu siiyey fahmuu siiyey laakiin ku camalfal lama siinin uutiya dhakaa'an walam yu'ta zakaa waxaa la siiyey fahmadii ilaahay subxaana wa tacaala wuu siiyey waxaa laga yaba wixi o dhan bu dushuu ka hayaa laakiin ku camalfalkii baa ka maqan qolada saddexaad ama qaybta saddexaad waa ruux labada qayboodba laga hoojiyey fahmana ma laha meesha markuu fadhiyo meeshay wax u socdaan iyo meesha wax loo wadana lama socdo wa fii nafsi اlwaqti haddii xataa ilaahayba uu qadaro kelmad uun si uun inay ugu soo duusho ay dhegta ka soo gashana maba yaqaanba sidii markaa u howlgelin lahaa ilahay subxana wa ka hoojiyey saddexdaa qolo waa saddexdii qole oo rasuulka alayh salatu slam uu ku sheegay xadiidkii saxiixaynka ku yiil ee abu muusa alashcari ee uu rasuulka alayh salaatu wasalaam uu leeyahay ina maala maa bacahanii allahu min alhuda wاlcilm kamahali gaysin asaaba arda fakanat minha طaa'ifa طayiba qabilat ilmaa faanbatat اlkala'a wاlcushba alkahiir wakana minha ajaadib faamsakت ilmaءa fanafaca allahu minha الnaas فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأساب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله أو فقه في دين الله ونفعه الله به فعلم وعلم مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى, هدى, هدى, هدى الله هدى الله سبحانه وتعالى هدى الله الذي أرسلت به inta wuxuu rasulka aleh salaatu wasalaam uu kaga hadlay wuxuu yidhi dadku saddex bay u qaybsamaan saddex nooc buu u qaybay rasulullah mxamad sal alيه wasalam qof waa qoladii koowaade cilmiga markuu maqla wuxuu rasulka aleh salatu slam ku mihaaliyey dhul intuu roob uu inta ku soo da'ay kadibna markaa daaqsinkeedii ay soo bixiday roobkiina dhulkaa waa uu weeleeyey oo waa uu dhuuqay waa uu qaatay kadibna dadkii waxay ka faa'idaystaan buu soo saaray wuxuu rasulka aleh salatu slam haddana uu mihaaliye uu caddeeyey mid biyihii markaa keliya meel gawaana oo biyihii bimacnaa intay iska dul fariistaan laakiin wax ka soo baxaya meesha aanan jirin yacni noocama biyihii unbay haydaa un keliya dadkaa ka faa'idaya laakiin iyadu waxay iska faa'idaysaa male biyihii meeshaasay dul hebaabayaan meeshaas eh, bimacnaa eh, iska iska dul mid kalena waxa la waa dhul caraseela wax ka soo baxayaba aanan jirin saddexda nooc hadda aanu soo mihaalinayna xadiidkaabaa marka asal u ah dhammaan hadalka wuxuu ku dul wareegaya dakaha la sheegayo Eh, amaba cilmiga marka lasoo dhacsanayo ama oo la taxsiilinayo markii eh, uu yimid mucaawiya ibni abi sufyaan wuxuu weydiiyey ninka dakfal ninka lagu magacaabay wuxuu weydiiyey wuxuu yidhi war dakfal ibn xandala buu ahaa markaasuu yidhi cilmiga kan halkee baad ka heshay ama sidee baad ku heshay markaasuu u jawaabo wuxuu yidhi waxaan ku helay bi qalbin caquul walisaanin sa'uul qalbi wax garta iyo carab wax weydiiyaan ku helay buu yidhi bimacnaa kelmad walba oo isaga kay darantana waa weydiin jiray qalbigana waan ku weylayn jiro dushaan ka hen jiray hadalladiisay ka mid taha intaa marka laga soo baxay kadib waxaa jirta aadaab loo baahan yahay qofka inuu isku biladeeyo si cilmigii markaa si sahlan marka u taxsiiliyo markaa u soo helo ilan cilmigan laguu sheegayo la leeyahay waa la helaa aadaab buu kaaga baahan yahay aadaabta waa aadaab aad iyo aad u tiro badan laakiin waxaanu ka soo qaadanaynaa kuwa ugu door karoon oo muhiimka axaadiidu marka ay ku dul wareegayso shay walba ee qofka muminka uu samaynayo adduunyadiisa la xiriira waxaa asaas u ah inay niyadiisu horta ay wanaagsan tahay war shayga kan markaan anugu aan kitaabkan aqrisanaya waxaan aan baranayo markaan jaamicaddan aan gelayo ama masjidka aan fadhiisanayo markaan kelmadda aan dhegaysanaya waxa aanan samaynayo in ujeeddadan ka leeya maxay tahay ujeeddadama waxay iga tahay uun keliya baakadka ku badso oo shahaado qaado ujeeddadama waxay tahay uun keliya maalin un lagu yidhaahdo sheekha caalima ujeeddada waxay tahay maalin uun ha la yidhaahdo qofka farta lagu soo taago mase ujeeddadada waxay tahay ilaahay ha kuu dhoweeye niyada waa in ilaahay subxaana wa tacaala loo barax tiraa ilaahay subxaana wa tacala inay niyadu u barax tiran tahay oo ilaahay keliya ay ku xiran tahay waa tallaabta ugu horrayso cilmiga uu ka bilowda walidalika sufyaan thawr hadadiisa waxaa ka mid a ah, maa caaladtu shay-an ashaddu calaya ashad calay min niyatii weligay wuxuu yidhi waxa iigu dhibka badnaa ee aan la dagaalamo niyadeeda ahay yacni mar walba waxaa laga yaabaa inu wuxuun ku soo galan bini aadam baa tahay hebel iska riix iyo hebel meesha kaga soo tag iyo noocanna wuxuu yidhi marka waxaa ugu daran aan la dagaalami jirin niyadeeda ugu weyneed bu walidalika alimaam الshaafici hadalhiisi maxaa ka mida ah? hadalhiisi waxaa ka mida ah inuu yidhi wuxuu hadalhiisi waxaa ka mida ah inuu yidhi طalabna اlcilma ligayr اllah faaba اlcilmu ila lilah cilmiga markaan raadinayne ilaahay waxaan ahayn baan u raadinay buu yidhi adduun iyo dana kalea nugu jira buu yidhi laakiin cilmiga wuu diiday buu yidhi in ilaahay loo raadiyey moona meel kale wuu diiday yani cilmiga maanta haddaad tiraahad adduun iyo meelaha la aad weligii inuu kelimad kusoo gasha lagama yaabo hadday kusoo gashana saad u gudbin lahayd iyo waxaa sheegi lahayd ma taqaanid ilaahay subxaana wa tacala marka cilmigu wuxuu barakeeyaa marka isaga dartii markaa shayga markaa loo wado shayga labaad ee loo baahan yahay qofka markuu cilmiga uu dalbanayo waxaa loo baahan yahay inuu ka faa'iidaysto waqtigiisa siiba marka da'da yar dadka bimacnaa da yarta ah ee dhalinyarada waqtiga cilmiga la bilaabi lahaa rasul m sl lay slm markuu ka hadlayay wuxuu yidhi nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaas laba nicmo dadki say u badan yihiin lama socdaan way ku kadsoon yihiin wuxuu rasulka alah sala slam uu sheegay caafimaadka iyo qofka markuu faraaqada uu leeyahay wuxuu rasulka alah sala slam ugu baraarujiyey dhalinyaronimada amaba waa shay walba ee maanta la raadiyey haddaadan aadan raadin adoo da'yar haddaadan hadda cilmiga aadan soo dhacsanin way adkaanaysaa markii da'da ay kula tagto inaad tiraha cilmi baan raadinaya arrinta waa arrin muhiima ee asaasiya walidaalika hadallada waxaa ka mid ah inay culimmada ay dhihi jireen tafaqahuu qabla an tasuuduu intaydaan noqon dad madaxa oo hadalkooda la dhegaysta intaan waqtigaa la gaarin hadda wax sii barta laakiin mar aad aad gaartay aad noqotay nin madaxa amaba bimacnaa laba kitaab intaad soo akhristaa waxaa lagu yidhi sheekh baa lagu yidhi meesha way kugu adkaanaysaa inaad tirahdid hadda tirahdid haddaan fariisanaya waxbaan aqrinayaa haddaan fariisanaya waxbaan aqrisanaya way kugu adkaanaysaa marka waxaa lagu yidhi haddaa lagu jiraayo waqtiga dhallinyaronimada ee cilmiga markaa la raadin laha hadda raadiya haddii hadalka waa hadal cajiiba oo bimacnaa muhiima alimaam shaafici hadaladiis waxaa ka mid ah, wuxuu yidhi tafaqah qabla an tar'as intaada madax aadan noqonin horta wax baro faidaa ra'asta falaa sabiila ila tafaquh mar haddii lagu yihahdo hebel waa madax lagama yaaba inaad gaartay wadda aad cilmi marka aad ku raadidid wey waxyaabaha faraaqa tilmaamaya waxaa ka mid a ah, walidaalika amaba cilmiga culimmadu waxay dhihi jireen cilmigu waxa uu ku soo gala un keliya markaad isisiiso horta waktigaagoo dhan sii waktigaagoo dhan sii fakarkaagoo dhan sii fahmadaadoo dhan sii shilinkaagoo dhan horta geli markaasuu cilmiga kusoo gelaya walidalika waxay dhihi jireen alcilmu laa yucطiika bacda xataa tucطiyahu kula cilmiga isma kaa siiye ilaa aad isa siisid cilmiga ismakaa siiyo ilaa aad isisiisid ilaa aad tiraahad waqtigayga waa kan fahamkayga waa kan qalinkayga waa kan shilinkayga waa kan cilmio cilmio ilaa aad ka raadidid cilmiga shilin uu ku siinaya am wuxuu kuusoo tuuraya ma laha mar walba w adiga waa inta aad tallaabta aad gedida ay ku xihan tahay cilmigii faraaqa iyadoo culimada ay ka hadlay imaam shaafici hadaliis waxaa ka mida ah, low kullifta shiraa'a basala lamaa fahimta mas'ala buu dhihi jiray haddii lagu yidhahdo war hal basala meelaha ka soo gad meelaha dukaanka ka keen wax aad fahmaysid ma lahan bimacna waa maxay qof meeshaana business ka wada howl meeshaan ka wada adduunyadii dhacsanay ordaya way ku adkaanaysaa maxay inuu cilmi markaa uu barto laakiin intuu tabaabushaysiga uu ku jiro da'diisu ay yar tahay jaanisku weli uu jiro wixii uu baran kara haddii uu min alaan fasaacidan hadda laga bilaabo oo uu dadaalo cilmiga markaa uu soo dhacsan karaa biidn illahi subxaana wa tacaala waxyaabaha cilmiga qofka u sahla waxaa ka mid a ah, isagoo garta waqtiyada aqoonsada waqtiyada cilmiga markaa munaasib u yahay in markaa la aqriyo walidaalika culimmada waxay dhihi jireen haddaad wax xifdinaysidna waqtiga dambe habeenka la raadso haddaad wax baaraysidna aroorta hore cilmiga akrisiyo hadduu kaaga baahan yahay qoraal haddaad u baahantana marka ay maalinta bartanka ay marayso waktigaa u fariisa ay dhihi jireen yacni saddexdaa waqti culimmada waqtigooda u kala qaybsana waa saddexda waqtioo qofka bini aadamka uu wax uu baran lahaa xifdina wuxuu sahlan yahay waktiga dambe ee habeenka qur-aan baan xifdinaya iyo xadiid baan xifdinaya meelaha laga maqlaa waxaaso dhan waxay sahlan tahay horta waqtiga dambe habeenkii dadku markay hurdaan oo asxaarta la marayo intaad istakfurlaysigana aad la timaadid kadib cilmiga u fariiso waxaad u baahan tahay inaad baartid mas'alo waxbaa isaga kaa darsana aqrin fara badan baad u baahan tahay waktiga hore intaad soo toostid aqrin waxaad u baahan tahay maalan inaad wax qortid qoraal baad u baahan tahay qoraalka inuu kuu sahlanaado maalinta markay bartanka ay marayso saddexdaa waqti bay culimmadu u qaybin jireen waa saddexda waqti oo qofka bini aadamka ilaa nin waqti dambe seexda su aroorta usoo toosaya nin aroorti haddana soo tasuu duhurka u soo jeeda intaasoo dhan waxaa la yidhi cilmiga haddaad intaas siisid asigan iska kaasi waa ku siin doonaa waxa markaa wuxuu hayo walidaalika waxyaabaha amaba arrinta afaraad ee muhiimka ah cilmiga marka la baranayo waxaa ka mida ah, hurdadaada waa inay aad iyo aad u yaraato qof hurdo badan waa adkaanaysaa cilmigiisu markaa inuu bato walidaalika hadallada waxaa ka mid a ah culimmada waxay dhihi jireen saacaadka sideed saac ka badan qofka inuu seexda maaha maxaa le sideeddaa sac iyadaa kaafi ah inta ka badanna cilmigii bay meel markaa uga dhacaysaa inta marka aanu soo fahmna kadib waxaan u baahnaa inaan in yar aanu milicsanno maxaa qofka hor istaagi kara ee u diidi kara cilmi cilmiga uu barto maxaa hor istaagi kara amaba ka celin kara waddadii cilmiga markaa u mari lahaa dhowr arrimood baa hor istaagi kara eh, oo ay ugu badan amaba waxaa ka mid ah haddaanu qaar qaarkood aanu soo qaadanno maalan haddii qofka markuu cilmiga uu baranayo ee ujeedadiisu ay tahay uun keliya adduunye ku gaar waxaad ogaataa ilaahi subxaana wa tacaala ruuxa wuu ka hoojiyaa cilmigii umana fududeeyo haddii uu yahay yani algharad alasaasi lialab alcilm cilmiga markuu qofkan uu raadinaya ay tahay uun keliya adduunye uun ku gaar maalin uun qaadi noqo maalin uun mufti noqo maalin uun bimacnaa wasaarat alawqaaf lagu dhiibo maalin uun wasaarat alcadli uun ku gaar maalin uun bimacnaa taytalla sidaasoo kale ku qaada haddii ay tahay ilahi subxana wa tacala karoos buu qofkaasu saaraa cilmigu u arrinta labaad waxay tahay qofka haddii uu bimacnaa waxyaabaha cilmiga ka hor istaagay qofka waxaa ka mida inuu qof raaxo jecel u yahay afar iyo labaatanka sac hadduu raaxada inuu isaga jiro uu rabo ilaan waxaa la yidhi wakti dambaa lasoo toosaya wakti horaa lasoo toosaya duhurka waktiga la qayluushan lahaana cilmi buu aqrinayaa saddexdaa xaaladoodba qof ka fekeraya raaxadiis way ku adkaanaysa in cilmiga uu soo dhacsado walidaalika xadiidkii alimaam muslim uu ku sheegay saxiixihi ama waxyaaba uu alimaam muslim uu ku sheegay fii saxiixihi ee laga wariyay yaxya bni abi kaiir wuxuu yidhi laa yunaalu اlcilmu biraaxati اljism lafdi kale wuxuu ahaa laa yustataacu alcilmu biraaxati اljism cilmiga laguma gaaro raaxo fara badan inuu qofku afar labaatanki sac raaxa uu ku jiro raaxo adduunya uu ku jiro isla markaana uu yidhahda cilmi baan soo dhacsanayaan soo taxsiilinaya arrintaas waa arrin adkaanaysa bay leeyihin walidaalika waa arrin aad iyo aad u adkaanaysa ولذلك waatnay dhihi jireen فdع canka الkitاaba lasta minha walow sawadta wajhaka bاlmidaadi warnihu qoraalka iska jooji dad ma tihid qof bmacnaa mutaystay inuu wax qoro walow aadba wax alla wx wa lagu qori laha wejiga aad iska maraysid nin baa sidaasoo kale ku gebiyey bimacnaa ma tihid bimacnaa qof munaasib u ah wey macnaa sidaasoo kale marka la tilmaamo waxyaabaha aanu soo sheegnay waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofka markaa cilmiga u diidi kara haddii amaba aanan u saamixi karin cilmigu markaa uu barto waxaa ka mid a waxyaabaha qofka u diidi kara waxaa ka mid a faham xumadii fahamka markuu qofka uu ka xumaadana waxaa loo bahay inuu ilahi subxana wa tacaala isku hor tuuro inuu ilaahay isku hor tuuro yidhahdo yaa allah waxbaa iga xeran masaladii baa cawiisan noqotay sibay u adkaatay ilaahay isu bihin bihi oo isku horrid ilaahayo albaabada fordhe walidalika culimadii hore waxaa lagu ogaa markuu rabo inuu kitaab uu qoro markuu rabo inuu masalo uun kala saaro laba ragcuu tukan jiray wuu weysaysan jiray wuu dembibu waa tan uu istakfurlayskuu badin jiray oo ilahi subxana wa tacala dembidhaaf weydiisan jiray waa uu leeyahay alimaamu shaafici markii indhihiisa waxaan macno lahayn ay ku dhaceen waa yidhi shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki اlmacaasi markaasuu wuxuu ii sheegay buu yidhi ana alcilma nuurun wa nuur اllahi laa yuhdaa licaas hadalladiis waxaa ka mida ah, wuxuu yidhi shakiic baan u tego waxaan u sheegay suuca xifdi waxaan idhi buu yidhi war maalmahan xifdigaygu sibuu u liitaa sidii hore wax uma xifdina imam shaafici hadalkaa buu yidhi wuxuu la hadlayaa imaam wakiic markaas wuxuu ii sheegay buu yidhi cilmiga ilaahay waa nuur buu yidhi nuurka ilaahayna lama siiyo qof caasiya imaam shaafici waxaa la sheegaa Eh, isagoo meel maraya ishiisa meel oon aanan fiicnayn bay ku dhacday markiina wuu ka soo jeestay intaa un keliya ayuu wuxuu leeyay cilmiga maalmahan xifdigaygu hoos buu u dhacay waxaa laga yaba intaasoo kun inuu xifdinaya maalintii oo xadiida laakiin nin allah mustacaan maanta dhan ee dul taagan eh, eh, satelliteka dul taagan ee maanta dhan wuxuu daawanaya uu tahay un keliya qanawaad oo aanan faa'iido lahayn oo maanta dhan mid heesaysa iyo mid bimacnaa un si kale iyo muumisaat alwujuuh iyo waxaan loo fadhiyin qof maanta dhan dul taagan ila maaha inuu qofkaasu yani waxa laga yaaba maanta haddaad aayad xifdiso xataa waad halmaamaysa maalinta ku xigta waad halmaamaysaa maalin walbaba in shay walba la halmaamo la halmaamo la halmaamo cilmiga aanu sugnaanin indhahana waxa ku dhacaya arag yani meesha ay ku dhacayaan waxaad aragtaa fakerkeena siduu yahay arrimahaas dhan waxay ka mid taha waxyaabaha mawaanic alxamli waalcilmi bay culimmadu dhihi jireen waxa qofka u diiday inuu cilmigana uu barto ama cilmiga markaa uu soo dhacsado intaa oo dhan waxay ahayd eh, guubaabin iyo isku baraarujin cilmiga barashadiisa waxaan u baxaynaa cilmi haddii aan raba inaan barto halkee baan ka bilaabay waa su-aasha nin kastoo taalib cilmi u baahan yahay manhajkeen u maraa wadadeen u maraa kitaabkeen ka bilaabaa yaan ka dhegaystaa maxaan sameeyaa waa su-aasha u baahan qofka taalib cilmiga waxaana shaki ku jirin cilmiga sidiisaba maaha inaad meel intaad fariisatid aad tiraahid waraaqaan gedgedinaya cilmiga wuxuu u baahan yahay sheekha hor fariiso wax ka baro walidaalika maanta waad aragteen cilmiga ilaahay subxana wa tacala suu u sahlay cd-yadu cilmi kugu jiraa meeshaasu ku jira cajaladiibuu ku jiraa internetkuu ku jiraa wamaca dalika baraka ma laha internetka markaad combyuterka dul fadhidid sida u birbirqaya maaragtay shaashada oo monitorka saa uu maanta screenka siduu u yahay buu cilmiguna haddii xataa kelmad aad meesha ka xifdidid saasuu cilmiga uu isagana u boodboodaya kuguma fadhiyo cajalad maanta markaad ku dhegaysa ilan sheekhan adaa xukumaya marna waad marna horaad usii waddaa marna gadaad baad yani usii waddaa kaasu cilmi maaha cilmi waxaa lagu bartaa adoo qofkii aad ka baranayso hor fadhiisatid qalinkii ka daba wata kitaabka ka daba wata mas'alo walba afkiisa ka soo dhacda aad bimacnaa aad ula dul taagan tahay inaad hoos ka xariiqdid oo masaladii aad weydid habkaasa cilmiga lagu bartaa laakiin maanta wasaaishan aanu arkayna saxiix qof hore u soo bartay way u faa'iidaynaysaa waxaa laga yaabaa xadiid aad hore u halmaantay inaad ku soo xusuusatid dersigii aad goobjooga ka ahayd oo sheekha aad hor fadhiday oo noocan maa wuxuun aadan ka fahmin ama wuxuun isaga kaa darmo oo aad u baahantahay dib dambe inaad waa laga yaabaa inay kuu faa'iidayda laakiin maaha cilmiga laguma barta maxay laguma barto in aad tirahdid cajalad baan ka dhegaysanaya cilmiga kaas laguma barto hadii waxda cilmiga laguma barta muxaadaraad tiro badan cilmiga waxaa lagu bartaa adoo ka bilaado kutubtii laga bilaabi jiray muxaadaraadkan waa baraarujin waa bimacnaa eh, tashhiid alhimam in qofka bimacnaa lagu bixiyo lagu guubaabiyo suu cilmiga u baran lahaa waa bimacnaa waa waddo yar oo iimaaniyaadkeenna aanu ku ziyaadinayno tacaalow bilaa najli saaca waa in yar oo loogu talagalay sidii aan bimacnaa ilaahay subxana wa tacala isku xusuusin lahayn lakin meel cilmi lagu barta maaha maxaa yeele inaan cilmi lagu baran waxaa caddaynaya waxaa caddaynaya habka as'ilada xataa loo soo tarxiyo maanta waxaana shaki ku jirin waana arki doonnaaye haddii majaalka ladiin furo la yihahdo su la weydiiyo su mu'tamarkii hore kii kasii horreysay tii kasii horreysa un baa la sheekha la weydiinaya waa isla kii oo isla su isaga mar hore ka jawaabay ma waxaa la raadinayaa inuu isburiyo ma waxaa la raadinaya in masale cusub ay soo qur-aan ma soo degayo masaladu masaladii wey wax isbedelaya ma laha shaygii shalay xaaraam lagu yidhi waa xaaraam xalaal wixii lagu yidhana waa xaaraam xalaal wx lagu yidhan waa xalaal bimacnaa waa maxay cilmiga waxaa lagu bartaa saxiix su-aasha waa loo baahay fasalu ahla dikri ilaahay baa yidhi laakiin inaad barashadaado dhan aad ka dhigtid su'aal su'aal su'aal anoon kitaabkii aanan raadinayn taas wax laguma bartay ogow habka taxsiiliga ah qofka waxaan ku waanin lahaa culimmaduna waa siday noo sheegi jireen waana inaad ku baraarugtay masaladan waa masale muhiima markaad u baahan inaad cilmi baradid ka bilow manhaj gaara iyo madhab gaara ka bilow farqi baa u dhaxeeya inuu qofku u yidhaahdo anigu madhabkan mooyaane wax kale iga daadegi maayo iyo inuu yidhaahdo anigu madhabkan baan horta baranayaa maanta haddaad ku boodid yacnii maanta haddaad ku boodid madhab maantan xambali baa tahay berrina waxaa tahay maaliki berrina waxaa tahay shaafici maalina maal boodid qofku wareerayaa horta madhab horta ku bilow madhabka aad ku bilaabaysid maaha macnaheed ma inaad xadiidka ka tegaysid maaha inaad tafsiirka aad ka tegaysid bimacnaa horta masaa'ishiyo duuduwan horta faham walidaalika culammadii aad bay u fiicnaayeen waagii hore min manhajiyadu ay ka bilaaban jire kitaab yar in lagu aqriyo lagu yihahdo kan baa najaasa kan baa tahaara salaada habkan baa loo tukadaa intan rugni bay ka kooban tahay sidaa ku burtaa habkaabaa janaabada lagaga mayrtaa sidaabaa looga qubaystaa sidaabaa la sameeyaa meeshaabaa la fadhiistaa ictikaafku waa sidaa iyadoo kooban lagu siinaya kadib in aad manhaj ahaan aad madhab ku bilowdeed iyo in aad tiraahid madhabkama wax kale iga daadegmaan farqi baa udhexeeya waxaad ogaataa manhajka kan ama madhabkan aad raacaysid inuu nin sheekha uu qoray sheekhana waxaa laga yaabaa mas'alo looga xoog badan yahay inuu meesha uu ku sheegay waxa aad qaadanaysi boqol kiiba boqol oo aadan dib ogaan uga dhicin waa markay aayad ay tahay markay xadiid ay tahay lakiin marka ra'yi laguu sheego waxaa laga yaba dhowr culamaa markay kusoo hor fadhiistaa nin walba inuu ra'yi kuu sheega ra'yiga aad isleedahay isagaa daliilka u dhow isaga xaq u dhow aad qaadanaysaa laakiin ragga aragtidu way ku kala duunaan karaa nin walba waxbaa u muuqan karaa midna wuxuu dhihi karaa waxaan way banaahi midna wuxuu dhihi karaa ma banaana taasuna macnaheeda maa qur-aanka inuu isburiyey taasuna macnaheeda maa xadiidku inuu isburiyey waxaa isburinaya fahamkaa isburinaya fahamka dadka ee gaaban ayaa isburin laakiin aayaddu waa sideedii xadiidkuna waa sidiisu waxay markaa isdiidaya markaa malaha marka masalada iyada ah iyadoo faahfaahinteeda dib dambe ay iman doonto qofka waxaa loo maha aqrin fara badan aqrinta markaad wax aqrinaydid cilmigana wuxuu u baxaa waxay u kala qaybsamaan qiraa'a fardiya jirta inuu qofka keligii gaar wax u aqriyo maalan waxaa la aqrinaya waa maxay sharxu lmutuun maalan alarbaciin annawawiyi oo badanaa talabulcilmiga laga bilaabo sharxi buu le horta sharxiisa ha la aqriyo waxaa kaloo la mida ah kutubta aad ka bilaabayso horta caqiidadaada sax ilahi subxana wa tacala waxaad ku aqoonsan lahayd horta sax kadib waxaad barataa fiqigii maxaa xalaala maxaa xaaraam kadib xadiidka u bax maxaa fadliya maxaa kale ilanfiqigan meel baa laga soo qaatay kadib waxaad u baxaysaa usuulka kadib waxaad u baxaysaa culumta sidaasoo kale waan kala qaybin doonaa culumta si ay u kala baxdo laakiin horta waxaad ka bilowdaa shayga ugu horreeya qofka muslimka inuu bartay taw caqiidadii ilan caqiidada iyadaa jannadii ku geynaysa iyadaa naartii kaa fogeynaysa iyadaa kutusa dariiqii khayrka caqiida la'aan qofka muslimka wuxuu noqonaya qof meel xidlaa meel xidlaa kusoo dhacay ama meeshuu ka bilaabaya meeshuu socda aanan ogeyn caqiidada waa asaasi ta labaad aad u gudbaysa waa maxay xalaashii xaaraamtii su'aalaha ugu badan aan isweydiinna waxaan ma banaanyihin isma banaana ma banaan tahay in waxaan la sameeyo ma banaan tahay in waxaan la sameeyo shilinkaa ma la qaadan karaa shilinkaa ma xalaalba hebel ma la keeni karaa hebel ma la celin karaa ma la joogi karaa ma la bixi karaa su-aalahaasoo dhan fiqi bay ku xiran yihiin fiqiga marka waa inaad baratid maxaa yaele asaasiyaadku ka mid yahay qiraa'aadka waxaa ka mid a ah, kadib qofka markuu uu bilaabo kutubta yaryar uu ka bilaabo wuxuu u gudbayaa kutubta dhaadheer ee faahfaahinta bixinaysa sida maalan saxiix albukhaari sharciisa o kale fatulbaari wuu gudbayaa maalan sharxi saxiix muslim buu u gudbayaa wuu sii soconaya wuu sii soconaya culumta marka iyadaa isfurfuraysa kadib waxaa jirta culum lagu magacaabo alculuum atakmiiliya culum ku dhammaystirtaa jirta ilaan aayaddii markaad fahamtid iyo tafsiirkeeda xadiidka markaa fahamtid iyo macnaha uu xambaarsan yahay waxaad u baahan tahay waxyaabo kale ee buuxiya ee foodari u noqdo oo shaygii buuxiyaad u baahantaho xashwi ku sameeya culumtaa waxaa ka mida ah cilmiga taariikhda waa muhiim maxaa dhacay waqtiga rasuulka alayh salaatu wasalaam fii cahdi saxaaba maxaa dhacay marka laga soo gudba maxaa dhacay cahd اlumawiyiin cahd اcabaasiyiin maxaa dhacay cahd اfaatimiyiin maxaa dhacay taariikhdu waa shay muhiima maxaa qof aanan taariikhdii muslimiinta aanan fahmsanayn iyo muslimiinta buطuulaadkii ay soo mareen iyo adwaartii iyo heerarkii kala duunaa ay taarikhda islaamiga ay soo martay way ku adkaanaysa diintu inuu fahmo waxyaabaha loo bahan waxaa ka mid ataraajum taraajumta maxaa loola jeedaa waxaa laga yaabaa alimaam shaafici taarikhdiis markaad aqris wax weyn baa ka fahmaysaa allahu mustacaan saxaabadii taraajumtooda saxaabigaa saa buu ahaa hebel saa buu ahaa goortaasuu dhashay meeshaasuu ka baxay waxyaabaha loo baahanya ay ka mid tahay qofka inuu marka uu barto waxaa ka mid ah aladab aladabka waa suugaantii suugaanta la baranayo maadaama diintu ay carabi ay ku degtay waa inuu suugaanta uu baranayan ay tahay maxay inuu barto bimacnaa suugaantii carabiga inuu barto wey mid baana idiin sheegaya adoon carabiga meel aadan soo dhigin diinta si fiican uma fahmi karti waa muhiim waa muhiim luqada carabiga horta in bimacnaa ila luqadan waxay ku degtay luqa carabiga kusoo degtay ingilish baan ku baranaya iyo faransiis baan ku baranaya af soomaali baan ku baranaya wax shaqaynaya maaha waa muhiim inaad horta carabiga meel aad soo dhigtay kadibna aad u gudbatay tallaabtii kale waa muhiim shay muhiim walidaalika aladab alcarabi maxaa laga faa'iidayaa ilan waxaa jira ooraahyo kala duwan iyo waxaa jira hadallo fara badan oo axaadiida rasuulka alayh salatu slam ku jira bal qaarkood ay ku jiraan qur-aankii iyo tafsiirkiisa ay ku jiraan si yara bimacnaa uu u qarsoon u dahsoon aan la fahmi karin hadalla waxaa jira yara babacsan kuwa waxaa jira yara seelloon kuwa waxaa jira siya ura dadban dhammaantood waxaa lagaga baahanya waxaad ku fahmi kartaan keliya min khilaal maada min khalaal adab اlcarabi adoo fahmay sugaantii adoo fahmay waana meesha dadku say u badan yihiin ay ka dharla' yihiin oo bimacnaa xooga aana la saarin wuxuuba moodaya markaa taariikh wuxuun aad aqridid inaad meel kale aad u baxday xadiidkaad waxaan xadiidkay kuu saacidi doonaan waxay kugu caawin doonaysa ad u fahmi lahayd tafsiirkii waxay kugu caawin doonaysa ad u fahmi lahayd xadiidkii waxyaabahaasoo iyaga marka kuu sahli doona qiraa'a waxaa jirta lagu magacaaba qiraa'a almuusimiya habkan waa hab aad aad u wanaagsan maalan waxaan ku jirnaa xaj baa lagu jiraa waxaad aqrinaysa kitaab alxaj ilan maalmahaas waa maalmo munaasaba xajkii o dhan axkaamtiisii sacyiga maxaa saaran qofka dawaafaya dawaaf alifaada waa maxay dawaaf alquduum waa maxay mina sidaa loo sida loo jeega mabiidkiisa waa maxay maxaa buraya maxaanan bur waad aragteen markaad culummada aad ama aad xajka aad tegtid adoo culum fara badan ay kuusoo ziyaadaad arkaysa xajka aad fahamsantahay qira'a muslimiya lagu magacaabaa waxaa la soo gaara masalan bil ramadaan bishaasoo dhan waa inaad dul fariisatid axkaamtii ramadaanka la xiriirtay oo waxaad baranaysaa soonka maxaa buriya soonka bimacnaa muxuu ku asaxaa maxaa la sameeyaa zakaatulfitriga waa sidee waxaa la soo gaaray waktigai aad zakada aad bixin lahayd bishaasoo dhan waxaad dul fadhinaysaa zakadii sida loo bixin lahaa shilinkan goormaan zakada bixiyaa goormaa zakada bimacnaa yaan siin karaa yaan u diidi karaa ilaa intee aanaan hayn karaa ma dedejin karaa waxaad baranaysaa bisha baa la gaaray qira'aadkaas waxa laga qira'aad mawsimiya qira'aadka mawsimiga waxaa ka mid a ah salaada mar walbaba iyadoo markaa kaama harto culumta culumta waa culum asaasiya culuum ulghaayaha waa muhiim culuum aanu soo sheegnay waxaanu soo sheegnay qur-aankii waxaanu soo sheegnay xadiidkii waxaanu soo sheegnay fiqigii culuum lagu magacaabaa culuum waxaa jira ku gaarsiisa culumta ilaan hadda aniga waxaan markaan baranayna maalan aad tiraahda aniga waxaan baranayaa qur-aan waxaan baranayaa xadiid aayaddii qur-aanka ahayd meel bay ku soo degtay sabab bay u soo degtay xadiidkii wuu soo arooray sabab buu u soo arooray asbaab baa keentay xadiidkii inuu soo arooro culum kuu sahli kartaa jirta culumta waxaa ka mida waxay culummada ku maga culuum alaala culuum alaalaha waxaa ka mida usuulu fiqigiiyo kale maxaa waxaad u baahantay inaad fahamtid xukunkan ma caamiya ma khaasba ma muطlaqba ma muqayadba ma naasikba ma mansuukhba intuu u socdaa xukunkan muxuu yahay intuu u socdaa macnaha loola muraaday usuul fiqiga kuu fudaynaya waxaad u baahantay inaad tahay alqawaacid alfiqiya qawaacid kuliye ayaa jirta culimmadu ay soo koobeen oo meeshii aad ka aqrin lahayd intaasoo masalo ama intaasoo xadiid aad ka dul istaagi lahayd hal qaacida culimmadu markaa ku koobeen waa inaad fahamtid waxaad u mahdaa almusطalax inaad fahamtid xadiidka kan ma xadiid saxiixba ma xadiid daciifba haddii ay culimmadu ay yidhahdaan xadiidkan waa munqaطic iyo markay yidhahdaan maqطuuc iyo markay yidhaahdaan eh, xadiidkan waa macno sidaasoo kale maxaa loola jeedaa waxaa meeshii soo hoosgelaya culumtii kale ee xadiidka soo wehliday takhriijkii baa soo gelay cilmu jarx watacdiil baa soo gelaya cilmu ruwaad baa soo gelaya cilmu tadwiin baa soo gelaya cilmu kutub sunna soo gelaya cilmu fiqi sunna soo gelaya culumtaaso dhan maxaa lagu magacaaba maxay culumtii asaasiga adoon kuwaa aadan soo marinna ha sheeganin cilmi arrinta kaleo muhiimka waxay tahay usuul tafsiir usuulu tafsiirkan waa asaasi maxaa yeele isagaa usuulu tafsiirka badana waxaad arkaysaa dhowr cilmi bu markaa kulansaday waana asaasi meesha qofku marka uu ka bilaabi lahaa culumta asaasiga waxaa ka mid culuum oo waxay isugu jiraan naxwihi waxay isugu jiraan balaaqadii waxay isugu jiraan sarfigii culumta culum asaasiya waa muhiim marka arintan ku baraarujin laha waxay tahay waxaa laga yaaba badanaa inay caado ay noo tahay inaan nidhaaho naxwaa la baranayaa sidaba naxwaha laguu sheegayo waa shay inta yani waa adoo inta yimid guri dhisan oo lagu yidhi gurigan wuu dhisan yahaye bimacnaa waxaa ka maqan uun keliya rinjigii iyo painting maalin baa ka maqan intaa uun keliya dhammaystiro qurxi adoo lagu yidhi oo kale wey bimacnaa waa maxay naxwaha waxa u taraa qof hore u dhisan yani waa inaad horta carabiga waxba soo tuuran kartid meelahan walow aad meelahaad ka soo xamaashay un carabiga waxunha kaa soo dhaco yani waa inaad laba kelmadood aad isku aadin kartid cala alaqal wixii aad aqrin kartid aad fahmi kartid kadib waa marka lagu dhihi karo faacilkana waa la godaa mafcuulna waa la kor dhigaa haddii xarf jar yimaadana waa la hoos dhigaa waa marka lagu dhihi karo laakiin qof asaasanba aanan kelmadii aanan hayn oo uu ka maqan yahay carabigiiba shayba meesha aan lagu hayn ba wuxuu ku waxaan baranaya naxwo walidaad waad arkaysa dadkii manhajkaa raacay manhajkooda wuxuu manhaj aad faashil u ah maxaa yeele waxaa intaasoo sano wuxuu dul fadhiyey wuxuu dul fadhinaya wuxuu leeyahay naxwihii baan qaadanaya qadri buu u gudbay kan buu u gudbay wuxuu u gudbay alfiyada buu u gudbay wamaca daalika laba kelmadoodoo isku toosan meeshii ma keeni kara maxaa keenay maxaa yeele wuxuu ka bilaabay waa yidhi luqaan baranaya haddii swedishka markaad baranaydeen iyo norwejiga iyo englishka marka la baranaya grammar haddii lagaaga bilaabi lahaa ka waran gramarku de graamarku waa waa meesha marka lagu leeyahay naxwaha kan baa khaldan ee jumladan toos wey wax horay u jira ayaad saxaysaa laakiin waxaanan jirin kuu keeni maayo faaqidu shay laa yucطi marka waa asaasi dadka marka naxwaha ku boodayo meel waxbaa ka horeeya soo mar walidaalika manhajka cajiibka ah ay badanaa ay bilaabaan jaamicaadka urduniga iyo jaamicaad fara badan ay bilaabaan iyo kuwa kale waxaa ka mid a ah, qofka waxaa la baraya inuu iska hadlo un keliya la sixi maayo inuu khaldan yahay in kale hadal baa le iska hadal kelmaddii buu xifdinayaa jumla khalad uu sheegayaa waxbuu sheegaya ilaa uu is arkay inuu wax sheegi karo oo kelmaddii uu soo tuuran karo wixii sheegi karo ugu dambayn markuu cabaar sanad u wadaa waxaa leeyahay jumladdii aad sheegayday faacilkana waa waad kordhigi jirtay waa la godaa mafcuulkana waad godi jirta waa la kor dhigaa hadduu xarfu jar yimaadaan hoos dhig jumladda hadday sidaa noqdaan mubtada baa lagu magacaaba marka inta dhacdaan khabar baa lagu magacaaba jumladan macnaheedu waa sida waa la saxayaa qofkii marka intii ilan wuxuu ku soo dhex jiray mudduu soo tuuranaya kelmaddii si sahlan baa marka loo sixi karaa laakiin haddaad tiraad maalinta ugu horeysa alfiya ag fariisanaya ama waxaan ka bilaaba talac samaan ka bilaabaya waxaan ka bilaaba sarfigii ama waxaad tiraad balaaqaan baranaya de balaaqada waa nin luqada ku qurxinaya waa nin raba isagoo luqada yaqaan suugaanteedii isticmaalaya raba hadaladeedii maldaana inuu isticmaalo raba idmatic expressionka inuu isticmaalo raba habka u howlgelinaya waa qof si gaara luqadii ilmaam ugu sameeyey laakiin qof isagaba wixii yani asaaskii aanan hayn inuu yihahdo meeshaas u booday waa adkaanaysaa intaa waa manhajiyada aan marka u baahannahay in markaa laga bilaabo waana mar kale haddaan u baxo masaladii aan dib u dhigtay ee ku saabsanayd qofka manhajka isdiidi mayaan inaan manhaj madhab gaara aad baratid iyo inaad bimacnaa diinta ku camal fiis ma diidi mayaan waxa laga dadka inay yidhahdaan ma hadda dadka lagu yidhaha madhaba shaafici hala barto shaafici kuu magacaabi maayo imaam maalik kuu magacaabi xambali kuu magacaabi waxaad ogaataa un keliya waana cilada annaga aan leenahay haddaadan shaafici ahayn xambali baa tahay haddaadan xambali meel un baad ku jirtaa soomaali waa la yaqaan meel un baad bimacnaa qaanad un baad ku jirtaa laakiin waxaad markaad cilmiga aad baranaydid culimmadii dadka dhex u sheegi jirtay wax soo bari jiray madhab gaaray ka bilaabi jireen maxaa kuu diiday ina madhabkaaga shaafici intaad baratid kadibna xadiidii waxaad baratid sunnadii aad baratid iyo tafsiirka marka aad baratid taasu macnaheeda maha kelmad walbo imaamu shaafici yidhahda keliya ayaan qaadana wax kalama qaadanay imaamu shaafici wuu khaldami karaa iyagaa yidhi laa tuqalinii maalikan walaa fulaanan walaa fulaanan walaakin khud min xaysu akhada arijaal anigu un keliyahay daba dhiganin laakiin meesha raggu ka qaateen ka qaado manhaj marka diinta la baranayo madhab bay meel un ka bilow waxaanu ka hadlayna waa systematic waad aragteen luqo markaad baranaysid buugga ugu horreya lagaaga bilaaba ka labaad baa ku xiga ka saddexaad baa ku xiga laakiin taas macnaheeda maaha in ninkan expressionada uu ku siiyey jumalka uu ku siiyey keliya inaad dul fadhinaysid adaa badbedelaya adaa meel hore usii wadaya waa marka aad fahmi kartid buluq maraamka wuxuu yahay waa marka fahmi kartid neelataarka wuxuu yahay waa marka aad fahmi kartid aayadda macnaheedu waxay tahay horta bilow horta faham qalfoofka guud ee diintu ay ku fadhido haddaad fahamtid inay jiraan wax lagu maga baabu طahaara inay jiraan baabu aلsalaa aلsoom zakaa inay jiraan mucaamalaad inay jiraan jaraaxaad inay jiraan horta qolfoofka diinta ku fadhida faham markaad fahamtid kadib waa markaad u baahan inaad tirahayd kan baa daciifa kan baa saxiixa madhabkan waa raajix madhabkan waa marjuux waa markaad u baahan laakiin annagoo soconno qofku waxa laga saxiix bukhaari baan ka bilaaba saxiix bukhaari waad ka bilaabi kartaa isaga ugu fadli badan waa meesha aan kuugu yeerayna inaad laakiin ma wada fahmi kartaa weeye horta qolfoofka guud diinta ay ku fadhida faham walidaalika waxaa la qof yani bimacnaa yiri alfiyaan ka bilaaba aan ka bilaabay saxiix bukhaarigi oo meelaha sarsare inta ku dhegay diinta meelaha hoose waxyaaba basiidkaana aanan fahmi karin taana waa dhibka ay shabaabku ay leeyihiin waana xamaas bimacnaa aanan runtii aanan soconayn xamaaskaas xamaasku waa caaifa wاlcaaifa idaa lam tubbad saarat caasifa haddaanan la hor istaagin o aan la dhihin war noocan maa dib u noqo meel xun bay noqonayso culimmada waaweyn annaga fataawada aan ka dhegaysano waqaala asxaabuna bay nagu hayaan maalin walbaba waqaala asxaabuna bimacna waa dad madhab wax ku soo barta wey qofku ceeb maaha inuu yidhahdo anigu madhabkaasaan wax ka qaadanaya laakiin eh, yajib an yaduura maca annas xayثu daar laakiin waa inuu naski uu la wareego maaha inaad tirahdo anigu xambeli baan ahay ama shaafici baan ahay laakiin waa inaad tirahdo bimacnaa madhab baan baranaya barashaduna waa shay ku camalfalkuna waa shay waxaan ka hadlay waa barashadii ee ka hadli maayo ku camalfalkii ku camalfalkii aayad baad ku camalfalaysa ku camalfalkii xadiid baad ku camalfalaysaa shaykhan hadalkiisa aad dhegaysatay ama hadalkiisa aad aqrida hadduu aayad soo hoosgalo iyo xadiid hadduu soo hoosgalo qaado haddaanu soo hoosgelin waxaa leedahay war igala tag hadalka anuu kaa dhegaysan maayo khasab maa inaan ku dhegayste laakiin waxaa muhiima markaad baranaysa manhajiye gaar waa inaad yeelatid walidaalika nin kaatiba wuxuu leeyahay hadal cadiib u yidhi ibraahim hadalkiisa wuxuu leeyahay ina adabdaba التي شهدنا آثارها السيئة في هذا الجيل الذي نحن في آخره معظم السبب في هآت من قارئيه ومتعلميه على قلتهم wuxuu yidhi bimacnaa gebgebta fara badan ee aanu raadkeeda xun aanu ku hayna buu yidhi jiilka maanta aanu la noolnahay oo innaga kuwii ugu dembeeyey aanu nahay buu yidhi wuxuu yidhi dhibaatada ugu weyn waxay ka timaadaa buu yidhi dadka wax aqrinaya ee dadka wax baranaya calىa qilatihim iyadoo dad yarba ay jiraan dadka waxbaranay ay yar yihiin wuxuu leeyahay fahum calىa tafahati macluumaatihim wa qilati maxsuulihim min almacrifa laa yarjicuuna ilaa aslin waaxid iyadoo cilmigooda uba iska liito iyo waxbarashadooda aad u liilato haddana hal asal uma wada noqonayaan buu yidhi fi tacliimi marka wax la baranayo walaa ilaa manhajin waaxidin fi tarbiya marka tarbiyada laga hadlayn hal manhaj keliya aadayaan buu yidhi waxaad arkaysaa maalinba meel buu ku booday maalinba kitaab baa nus ah maalinba kitaab baa nus ah qofkaas waa iswaalayaa ugu dambaynna waa tanay dhihina man akhada alkulla faata aljul qofkii yidhahda meeshaan wada qaadanaya hal mar wixii o dhan ay deyna marka waxa loo baahay si tartiiba ah, marka inaad u socotid walidaalika culimmadu waxay dhihi jireen saddex asaasi weeye funuunta mutuunta shuruuxda funuunta waxaan ula jeedaa maalan tadaruj waa inaad samaysa funuunta waxay u kala baxdaa fanni waa wax la baranaya discipline meesha englishka wax la baranayo fanka maalan waxna waa cayni waxna waa kifaa'i cayni waa maxay waa waxaad ku khasbantaha caqiide inaad barato waad ku khasbantaha dib baan u dhiganayaa maaha ilaa aan ka fahmin naxwaha maaha ilaa aan madhab ka soo dhamay ma caqiidadu ka bilaabaysaa waa shay bimacnaa asaasi salaadii oo kale waa cayni zakadaas aad u bixin lahayd waa cayni bimacnaa wax adiga lagaa rabo dib aadan u dhigan karin xajkii markaad aadayso waa cayni waa waxaadan dib u dhigan karin waxna waa kifaa'i kifaa'i waa maxay waxyaabaa iska badsiyo siiyo ee mi bimacnaa cilmigaaga bimacnaa aqoontaada aad ku kobcinaysid ka waa arrin kale ka bimacnaa waxa laga yaabaa inaad noocan maad ku iman doontid ta kale waxaa loo bahan qof ilan marka funuunta waa maxay hormari caqiidadii caqiido horta bara intaadan naxwo aadan baran intaadan madhab iyo shaafici iyo iyo maaliki iyo xanafi iyo xambali intaadan baro horta caqiidada baro waa fardu habkaa u soco number two munuuntoo mutuuntoo kale mutuunta waxaa loola jeedaa kutubta yareer culimmada ay qoreen maalan maalan eh, alarbaciin annawowiya oo aad wad garan kartaan mutuuntu ka mid yahay mutuunta keliya bimacnaa mutuunta waa xadiidka amaba eh, waxay culimmadu ay qoreen aanan sharxa aanan wadan horta kuwaa ka bilaabo waxaad ka bilaabsa kuwa yaryar kitaabka kitaabka ka hor dhammaan og yahay kitaabba toban baal markuu yahay isaga hormari ka hormari kan labaatanka baal kan tobanka soddonka baal ka hormari kan kontonka baal horta hormari kadib waxaad u gudbaysaa midba midka wuxuu kuu sii diibaya kitaabba kitaabka marka ka dheerya kadib waxaad usoo gudbaysaa shuruuxdii baad usoo gudbaysaa shuruuxdii waa maxay waa shuruuxdii way kala duwan yihiin xadiidkan ilan sharax baad u baahantahay wixii ma fahmi kartid sharaxaana marka waxaad u baahan tadajur baad u baahan sharax ba sharaxuu ka fahamsan yahay walidaalika kutubta ama funuunta aad u noqon lahayd haddaad madhab almadhab alfiqi almaliki haddaad raadin lahayd kutub fara badan baa jira kutubta aan kugu aan ku dhihi lahaa haddaad gaartid inaad aqrid waxaa fiicnaan lahayd almudawana alkubra alimaam almalik alkhulaasa alfiqiya calaa madhab alimaam malik eh, ashal almadarik sharxi irshaad الsalik eh, ixkaam alaxkaam kutubtaas kutub aad u wanaagsan wey maalikiga marka loo baxo marka loo baxay imam shaafici kitaab اlum oo maca mukhtasar اlmusani almuhadabkii imaam shaafici majmuucii sharxi muhadab oo kale inaad aqridid siraajulwahaajkii muqnigii kutubtan waa kutub muhiima oo madhabka asaas ah xambeli markaa rabtid inaad xanaabiladii ama madhabkii axmed aad wax ka fahamtid way wanaagsanaan lahayd maalan sharxu lcinaaya cala oo kale xaashiyat maaragtay muxaqiqii sacdi jalabi oo kale inaad aqridid inaad radd lmukhtaar iyo muqnigii ibnu qudaama uu lahaa kutubtaas waxaan ula jeedaa eh, xanafiga xanafigan ula jeeda xambeliga maaha xanafiga markaad aqrinaysid maala sharx filqadiir oo kale alcinaaya cala alhidaaya eh, waxaan ula jeeda nataa'ij alafkaar fi kashfi rumuuz radd lmukhtaar eh, raddi cala durar lmukhtaar oo kale kuwa mabsuudkii oo kale kutubta kutubta xanafigan ula jeedaa ee maaha xambeligii maaha xambeligoo kale muqnigii baa ka mid a asharxu اkabiir baa ka mida waxaa ka mida azaad اlmustaqnici baa ka mida sharxi muntaha اiraadaat baa ka mida kutubtaasoo dhan baa u laaban kartaa kutubtaasoo dhan biidn اllahi subxaana wa tacaala waxay kuu sahli doonaan wadada aad ku gaari lahayd cilmiga biidn اllahi subxaana wa tacala waana arrin markaa muhiima intaa markaanu ka soo hadalnay oo gunaanadkii la xiriira cilmiga sharciga arrin muhiima waxay tahay de annagoo dhan ba waxaan noqonaynaa shuyuukh nin kastoo soomaaliba meel maraya ma inuu keliya xadiid iyo aayad iyo qur'aan noo bartaa oo bimacnaa afar labaatanka sac un keliya dadkao dhan ay bartaan miyay baraarujinta ay tahay mise wax kalaa bannaan saxiix cilmi sharci intaanu soo sheegna cilmi sharci lagu magacaabaa laakiin waxaa laga yaaba in ilahi subxaana wa tacaala culumtan adduunyada uu kuu furay waxaa laga yaaba qofki inuu noqdo qof injineera oo handasadii bartay waxaa laga yaaba inuu noqdo qof tabiiba oo dhakhtarnimadii bartay waxaa laga yaaba qof geolojadii bartay inuu yahay waxaa laga yaaba qof funuuntan kala duwan ee disciplines kala duwan oo ilahi subxana watacala addunyado kale inuu bartay iyadoo cilmigaa ay khalad tahay asaas in la yidhaahdo cilmi maadi iyo cilmi sharci in la kala saaro asal ahaan ay u khaldan tahay ilan culumtoo dhanba marba haddii cilmigan uu yahay cilmi ku baraya ilahi subxana watacala cilmi sharci haddii geolojiyada ay ku baraysa ilahi subxana watacaala waad aragteen e, scientists fara badan ee soo islaamay waxay ku soo islaameen maxay markay arkeen waxyaabaha khaariq caaday arkeen maxaa cilmigu waa labo cilmun maqruu oo ah kitaabka ilaahay iyo wixii markaa la xiriira ee cilm markaa manduur ee la arkay waa koonka ilahay wuxuu xambaarsan yahay samadan say u samaysan tahay walidaalika ilahi subxaana wa tacaala saaad igu aqoonsataan xadiidii aayaad aqriya keliya ma dhihin laakiin wuxuu yidhi saad igu aqoonsantaan samada arka siday u samaysan tahay dhulka indhaha la raaca siduu u samaysan yahay xayawaanka saan u khalqa fiiri marka waxaa fahmi kara xayawaanka waxaa fahmi kara ninka noo soo bartay cilmigii markaa lagu talagala baytariga soo bartay fintinaarihii soo fahmay samadii iyo waxaa fahmi kara qof soo bartay culumtii markaa la xiriirtay meesha howlaha markaa la xiriirtay dhulka waxaa fahmi kara qofkii geolojiyada bartay bini aadamka wa fii anfusikum afalaa tubsiruun nafsadiina siday u samaysanta waxaa fahmi kara qof tibigii bartaa fahmi kara sida ilaahay subxaana wa tacala shay walba isugu jaangooye waxaa fahmi kara qof injineerinka soo bartay kaana inuu sharci yahay ogow ee aanu ka baxsanayn walidaalika aayadda ilaahay muxuu leeyahay qur'aanka alam tara ana allaha anzla min الsamaaءi maaءa faakhrajna bihi hamaraaت mkhtalifا alwaanuha wmin aljibaali judadu biidu وxmr mkhtalif alwaanuha wغraabi busuud wmin الnaas wالdawaab wاlancaami mkhtalif alwaanuha kadalik inama ykhshى اllaha min cibaadihi اlculama aayaddan inama ykhshى اllah min cibaadi اlculama ilaahay waxaa ka baqa uun addoommadiisa marka loo baxo dadka culimmada aayaddan goormay timid aayaddan waxay timid marka laga soo hadle culuum kala duwan geology buu ilahay subxana wa tacala ka soo hadlay geolojyada marka laga soo hadla dhulka suu u samaysan yahay buuruhu siday yihiin kuwa guduudan inay jiraan kuwa cas inay jiraan kuwa madow inay jiraan kuwa noocaasoo oo kale ah dadkuna sidaa inay u kala duwan yihin marka laga soo hadla haddana bini aadamka siday u kala duwan yihiin oo cilmi طibiga laga soo hadlay ayaa ugu dambeyn waxaa la yidhi inamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa addoommada ilaahay marka loo baxo waxaa ilaahay ka baqa uun dadka culummada bimacnaa waxaa laga yaabaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala cilmigaas ilaahay uu kugu arsuqay waa inaad baartid oo aad ilan maanta maalan markaanu la hadlayna ninka gaalka ah gaalka haddaan soo hor fadhiisto maantana aan idhaahdo qaala allah wa qaala rasuul wuxuu ku leeyay soo wat intay u socdaan maxaa waxaan o dhan isaga maba aaminsanaba laakiin marka uu wuxuu fahmi karaa aad kula hadashid wuxuu fahmi karaa wuxuu fahmi karaa waa nin geologista kula hadal fahmku wuxuu fahmi karo waa nin dhakhtara dhakhtarnimada kula hadal wuxuu fahmi karaa ibigii kala hadal waa nin bimacnaa soo bartay management wuxuu fahmi kara kala hadal islamka wuxuu u qabtay waa nin soo barto holka wuxuu fahmi kara kala hadal taana waxay u baahan taha culumtii kale in la barto walidaalika waa muhiim innagoo dhan inaanu isqaybinno aanu noqonno ciidan markaa noocan ma ilaaliyey qalcaddii islaamka oo meel keliya aynan looga imanin oo aynan dhammaanteen aynaan dhihin keliya laakiin taas macnaheedu maa ninka abiibka ah waa ceeb nin dhakhtara oo aanan fahamsanayn salaada waxay ku burtay waxaan ku burin waa ceeb maa waxyaaba waa asaasi waa cayni hadal taagna waxaasu hadal taagna walidaalika manhajka cajiibkaan la soo yaabay ee aasiya waxaa ka mid ah waxay sameeyaan maalan dadkoo dhan qofkuu doona ha noqdo waxaa la baraa waxay ku magacaabaan fardu cayn nin kasta waxaa la baraa qur-aanka suu aqrin lahaa suu u tukan lahaa xataa ducadii baa la baraya u ku ducaysan lahaa haddaanu aqoonin wuu ku ducayso waa la barayaa usluubkii waxaa la barayaa eh, siduu wax u qori lahaa waxaa la barayaa madhab mucayana la baraya kadib takhasuskuu doona loo deenay war ma diin baa wadanaysaa wado ma waxaa wadanaysaa caafimaad caafimaadkaaga aad ma waxaad noqonaysaa eh, nin bimacnaa injineera injineernimadaada eh, baro lakiin asaasku way ka wada siman yihiin diintuna dad gaara oo bimacnaa takhasuskii leh baa iska leh oo bimacnaa ay ku magacaan buusaad meel markazo oo iyagu markaa mas-uulay ka yihiin mushkilada jirtaa waxay tahay ninka eh, caadada annaga aan lehnaha waxay tahay qofkuu iska soo toosaya waxbaan baranaya buu leeyahay diintan intuu ku jeesjeeso intuu meel ku baarkin gareebu wuxuu leey waxaan raadina tibi markaasaa marka aayad maqasho wuxuu ku gardheeri wuxuu noo sheegay fiiri waxaa laga yaba markuu xadiisi uu maqlay inuu ku jeesjeesaa laga yaaba waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo bal fiiri culumtan dadku ay gaareen annagu meeshaan marayno war culumtan asaaskeeda soo maaha mid ka timin min cindina ka timin soo maaha arrintan waa inaad ku baraartuwe walidaalika arrimaha muhiimka waxaa ka mid ah in culumtan loo adeegsado eh, iclaa'i kelimat illaah in ilahi subxana wa tacala kelmadiisa lagu koryeelo inaad u adeegsatid wey ilahi subxana wa tacala qur-aanka waxa uu ku yidhi ina rabbaka huwa alqawiyu alcaziiz rabbigaa waa midkii awood badan awood buu ilahi subxana wa tacala isku sheegay awooddaa marka laga hadlaya ilahi subxana wa tacala wuxu yidhi waaciduu lahum ma staطactum min quwa wax alla waxaad kartaanoo awooda u diyaarsada awooddii cilmigay soo gelaysaa salaaxulcilmi wey walidaalika waxaan arkaynaa ilaahay wuxuu nooga hadlay ambiye fara badan ee qur xuskooda lagu soo arooriyey ambiyo ilaahi subxaana wa tacaala mawaahib kala duwan uu siiyey siday u adeegsadeen nebiyulahi daawud calayhi salaam ilahay wuxuu u fududeeyey ilaanat alxadiid suu birta markaa u dhalaalin lahaa u fududayn lahaa ilahi subxana wa tacala u fududeeyey habkuu adeegsaday wuxuu adeegsadaa maxay khayrkii maxaa wuxuu adeegsaday sinaacat duruuc wuxuu adeegsaday cambuurbereedka dharka dagaalka lagu geli lahaa buu ku samayn jiray wuxuu adeegsan jiray habka bimacnaa lagu sameeyo dharka laysaga difaaci lahaa saafihii dagaalka lagu geli lahaa jihaadka lagu geli laha buu adeegsaday bimacnaa adiga marka ilaahay cilmi uu ku baro ama adigu maadi ku magacaabo ama sharci ku magacaabo u adeegso ilahay subxana wa tacala inaad ugu dhowaatay nebiyu lahi sulaymaan calayhi salaam ilahay nicam fara badan buu siiyey yaa ayuha annaas cullimnaa mantiqa atayr wa uutiinaa min kulli shay wuxuu yidhi waxaa layna baray sida aanu ula hadli lahayn communication aanu ula samayn lahayn yacni tayrka shimbiruhu la hadli jiray nebiyu lahi sulaymaan laakiin muxuu adeegsaday waatanuu hudhudka uu la hadlayay uu lahaa bal hudhudku intuu baxay uu soo ogaada dad aanan caabudayna ilahi subxaana wa tacaala oo mushrikiina oo war intuu keena kadib nebiyu laahi sulayman calayhi salaam riboodkaa uu siiyey hudhudka bason that report intuu dhaqaaqay oo hawshii markaa uu ku fuliyay dadkii diinta markaa kusoo dabaalo diinta u sheegay wuu adeegsaday luqad baa ilaahi subxana wa tacaala baray uu kula hadla xayawaankii wuu adeegsaday wuxuu u adeegsaday cafaariidda siuu ula hadli lahaa jinki siuu ula hadli lahaa uu uga soo dhicin lahaa dad kasta bimacnaa meel kala maraya ee ilahi subxana wa tacala ka fogaaday waxaa la mida maalan waxaa la mida jinka xitaa markuu adeegsanaya wmin annaasi wmin aljini man yacmalu bayna yadayh biidni rabbi wma ila dalik duqarnayn duqarnayn ilahi subxana wa tacala markuu ka hadlaya wuxuu yidhi inaa makannaa lahu fi اlard waaataynaahu min kuli shayin sababa wax kastaanu siinay dhulka ilahi subxana wa tacala u sahlay laakiin nabiyulaahi waxaan ula jeedaa duqarnayn halkee buu adeegsaday awooddaa awooddaa baaxadda leh ee maalin meel kastu uu aadayo uu u dhoofayo xaggaa hadduu raba inuu qorax kasoo soo baxa u aadana daqiiqad bay ku qaadanaysaa qorax udhax hadduu aadana daqiiqad bay ku qaadanaysaa awoodda intuu adeegsaday wuxuu adeegsaday khayrkuu adeegsaday walidaalika waa tanuu dadku uu la hadlayay wuxuu yidhi qofka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqan wuxuu yidhi ama man dalam fasaufa nucadibuhu cadaaban fasaufa nucadibuhu uma yuraddu ilaa rabbi fayucadibuhu cadaaba nukra waatanuu le ama man aamana wacamila saalixan falahu jazaan ilxusna wasanaquunu lahu min amrina yusra awoodda ilahay subxana wa tacala wuxuu uu siiyey wuxuu adeegsaday dacwadii markuu qorax ka soo bax u aadana wuxuu dacwo dadka gaarsiinaya qorax dhex buu aadaya dacwo dadka gaarsiinaya dad buu la fariisanaya dacwo dadka gaarsiinaya maxaa kuu diida haddaad adigu dhakhtar tahay ama injineer aad tahay in culumta ilahi subxaana wa tacaala uu ku baray inaad u adeegsatid maxay sidaa dadka diinta markaa ugu sheegi lahayd walidalika suu u socday dulqarnayn waa tan u yimid qowman laa yakaaduuna yafqahuuna qawla dad aan hadli karin mustacjimiina kelmad aanan tuuran karin hadalka ka soo baxaynin marka dan waa tanay u yimaadeen oo yidhaahdeen war yaa dalqarnayni ina yajuuja wamaa juuj mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharajan cala an tajcala baynana wa baynahum sadda war yajuujow Eh, waxaa jira bay yidhahdeen dad sidaasoo kale dhulka fasahaadiye war luungaan kuu yeelayna waxbaan ku siinaynaa shilin baan kuu tuuraynaaye innaga iyaga taad noo dhexyeelisayn inoogu xadgudbin laakiin qofka muuminka arag ilahay dartiibu wuxuu u samaynayaa hadalka uu ku jawaabo waa maxay maa makkannii fiihi rabbii khayr faaciinuunii biquwa ajcal baynakum wa baynahum radma idinku saddan baa ay weydiisateena radman baa idiin samaynayaaye waxaad iigu kaalmaydaan awood keliya anigu shilin uma baahna waana dadka lagu yaqaan yani qofka muminka markuu ila haddii ninka masiixiga markuu dhaqaaqo ee uu diyaar u yahay isagoo dhakhtara ah, inuu dadkii iska daaweey shilin aanu ka qaadanin laakiin uu bibalka gacanta uu ku wado maxaa u diida qofka muslimka inuu ilaahay dartii uu dadka inta u daaweeyo qofka injineerka ilaahay dartii inuu hawshii marka u sameeyo haddii ilaahay i t uu ku bara ilahay dartii intaad u samaysid dadkana shilin aadan ka qaadanin dacwadaad kuguda maxaa kuu diiday wax kuu diiday ma laha walidaalika arag keliya maaha dulqarnayn markuu ilahay ka hadlaya nebiyu lahi calayhi salaam markii ay boqoraddii ay tiri balqiise ay tiri waxbaan kuu soo diraya waxaan ku siinaya maxay hadiye muxuu uga jawab wuxuu yidhi atumidunani bimaal fama atani allahu khayru ma aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun ma haddaad leediin shilin baan ku siinaya war ilahay wuxuu isiiya igu filane iga daaya waxaan u baahanaya male khayrkaasaan wadayaa laakiin muxuu yidhi faaciinunii biquwa awood uun keliya igu kaalmeeya ila shaqeeya anaa ma bacna hawshayda wadan kare eh oo waxaa loo baahan yahay haddaanu aragna maalan maraakiza islaamiga oo kale maanta waxay u baahan tahay rag daatadii yaqaano injineernimadii kombyuutarka yaqaano hawshaada gees ka qabo korantaa naga halawdayo noo sameeya ilahay dartii noo samee dadka kale inay meel ay fadhiyaan maaha hawsha geeska ka qabo ilahay subxana watacala wuxuu ku baray sidaad wax u samayn lahayd qabo ilahay dartii u samee dacwada ku gudo ee shayga shayga isagoo aanan sharci aanan ahayn sharci baad ka dhigi kartaa wix waa samayn kartaa waa samayn kartaa biidni illahi subxaana wa tacaala walidaalika waxaa kaloo ku jirta latiifa ku jirta latiifa ku jirta meesha oo ah markii uu la hadlayey dulqarnayn uu dadka uu la hadlayey wuu dhisi karay taadkii wuu dhisi karay laakiin wuxuu yidhi faaciinuuni biquwa dadkuu rabaa inuu hawsha uu baro waa meesha maanta ay wasranka ay ka yidhaahdaan qofka intaad bimacnaa wuxuun aad siin lahayd horta bar sida uu bimacnaa uu wuxuu usoo usoo kalluumaysan karo usoo daban kara malaayigiisii horta bar bal horta markaad bartid kadib waxaad siisa qalabkii uu marka wuxuu ku samaysana isagaa soo dhacsanay meeshaad maantana afka ugu guri lahayd laakiin wuxuu yidhi faaciinuna biquwa ajcal baynakum wa baynahum ee eh, horta awood igu kaalmeeya idinkuna wax ka barta waa waatan aatunii zubar alxadiid ii soo qabta kan xataa idaa saawa bayna sadafayn war kan ii keena waa waatanu dhammaantood howlgeliye iyadana waa loo baahanya xitaa in training dadka loo sameeya laga qaadanaya war injineer baa taa ilahi subxana watacala waba ku baray training u samee shababka dadka muslimiinta meesha jooga dhakhtar baa ilahi subxana watacaala kaa dhigay waana aad bay u wanaagsanayd waxyaabihii dowladda la soo raaciyey in bimacnaa dadka looga sheekeeyo wax cudur maxaa ah, maxaa mushkilada dadka la wadaago khayrkaaga geeskaaga ka gudo ee maaha qof meesha maanta meel un iska fadhiya ah, howlahaasoo kale diinta markaa kuma hayno wey walidalika waxyaabaha loo bahan waxaa ka mid ah ama waxyaabaha muujinaya waxaa ka mid ah zayd bin thaabit xadiidkan dhegaysta wuxuu radia allahu canhu wuxuu yidhi waxaa la ii kaxeeyey buu yidhi rasuulka alayh salaatu wasalaam oo rasuulkaa la ii kaxeeyey buu yidhi aad buu iila yaaba buu yidhi markaasi wuxuu rasuul allow wiilkan waa wiil reer bani najaar ah wuxuu xifdisan yahay aayado dhowruu xifdisan yahay qur-aanka ka mida ah. rasulka alay sla mrki la yidhi qur-aan buu wax ka xifdisan yahay aad buu u farxay markaasuu yidhi rasuulka alay sla intuu hadlay buu wuxuu yidhi zayd zaydo waxaad iisoo barada iisoo barataa luqadda yahuudda soo bara buu yidhi saryaanyada iisoo baro maxaa yeele waxaan aamin kagama ihi buu yidhi nimankan yuhuudda ah, inay kitaabkayga ku ciyaaraan qur-aanka ay ku ciyaaraana luqadooda ii soo baro buu yidhi marka wuxuu yidhi zayd waan soo barta buu yidhi si fiican baan usoo barta buu yidhi imika wuxuu ku baray shan iyo toban maalmood luqaddii o dhan buu soo qabtay shan iyo toban maalmood kadib markaan soo xifdiyey baa rasulka alay sla slam u imid buu yidhi kitaab kasto warqad kastoo loo soo qoraan u aqriyi jiray buu yidhi xadiidkan waxaan ka qaadanaynaa kow horta ilmaha fahmadooda si ay u wanaagsanaato horta qur-aanku kaga bilaabo haddaad aragtid muyuulkiisu inuu yahay muyuul gaara bimacnaa meel gaara uu xiisaynayo adigu ha ku khasbina takhasuska meeshuu doono ha doorto kadib rasul mxamad sal lay waslam wuxu yidhi wixii iisoo baro luqaddii iyadana waxay soo gashay maxay diintaa loo adeegsada sooma ogid walidaalika haddii ilaahi subxana wa tacala uu kuu fududeeyey luqadii swedish baad baratay norweji baad baratay danish waxbaad baratay dacwada markaa ku gudo haddii haddaad wax kale aadan haynin dacwada ku sheeg nin gees ula baxo war aayaddu waa sidan war waa xadiid waa sidan iyadaba ogow waa cilmi sharciya ogow shay walba ee dhul soo dhacaya ma laha walidaalika arrintan waxay si gaara ah ugu dhacaysaa da'yarta oo yani moodaba mas-uuliyad marka inayna saarnayn war mas-uuliyad baa idin saarna haddaadan wax kale aadan haynin takhasuska meeshaad taagan tahay islaamka boos baad u taagan tahay wa kulluna calaa haqra min haqaraati اlislaam meel baanu taagannahay allaha allaha an yu'ta alislaamu min qibalikum islaamkan yaa meeshin laga soo weeranay qiso yar baa idiin sheegaya nin lagu magacaabo ciise alcawaam ninkan wuxuu ahaa nin aad u yaqaan dabaasha ama dabaasha waxaa dhihi lahaydba nin aad iyo aad u dabaasho u ahaa oo yaqaan ninkan waxaa la sheegaa sida ibnu shadaad waqaacida wuxuu ka hadlayey markii salaax alayuubi uu dagaal eh, qoto dheera oo aad garan kartaan taarikhda lagu soo sheegay uu kula jiray nimanka masiixiyiinta ah alayuubi marka waxaa dhacday salax alayuubi wuxuu xiriir la lahaa dad kale muslimiinta ee degan meelaha ka fog marka bad baa u dhexayday oo way adkayd mar walbaba in loo socdaalo ninkan marka waxaa lagu magacabi jira ciisa alcawaam ninkan wax kalu hayay ma lahayn wuxuu samayn kara ma lahayn laakiin wuxuu ahaa nin aad dabaasha u yaqaan wuu dabaalan karin wuxuu samaynaya wax alla wixii loo bahay intuu dhabarka kusoo xirto waraaqihii salaaxudiin alayuubi intuu dhabarka kusoo xirto buu intuu biyaha dhex quuso ayuu meesha meesha kale kaga sii baxaya geeska kale isagoo bimacnaa khabarkii markaas sii wada marka waxaa dhacde isagoo maalin khabarka dusha ku wada oo doomaha iyo wax alla wixii maraakiiba ilaahi subxana wa tacaala baddan uu dul yeelay isagoo hoos quusaya ayaa meesha ku geeriyooday laakiin maxaa dhacday markii in yar kadib oo la siri ninka way u dhammaatee ayaa baddu soo turtay isagoo meyda laakiin dhabarka muxuu ku siday warqaddii salaxudiin wuu soo qoray lacagtii loogu talagalay nimankan inay jihaad ku galaan wuxuu wada kutubtii o dhan buu waday walidaalika culimmada waxay leeyihin markay ka hadlayan waxay leeyihin famaa ru'iya man adda alamaanata fii xaali xayaatih waqad addaaha bacda wafaatih ila hada arajul weligeed lama arkin qof ammaanada gutay intuu noolaa markuu dhintay markuu noolaana ammaanaduu gutay markuu dhintana ammaanadii buu gutay war ammaanayna saaran haddaanu dad muslimiina nin maanta meesha fadhiya iyo qof kastoo na dhegaysanayo cilmi ka maran ma laha meel unba waxbaa ilahi subxana wa tacala ku baray walow ilaahay hadduu ku bara xitaa wuxuun shaqaa kasta oo la qabtana ceeb ma laha waxayna ka mid tahay sharaftay ka mid tahay islaamka ugu gargaara walidalik waa sababta loo nari kuntum khayra ummatin dadka waxay u fahmaan ta'muruuna bilmacruf watanhawna cani lmunkar iyo tadcuuna ila alkhayr iyo ya'muruuna bilmacruuf markii aayadahaas gadaal ay ka yimaadaan waxay u fahmayaan wadaad meel soo istaagay oo dadka leh waa banaantah ma banaana waad khaldantihiin keliya ku hay intaas u fahmayaan war kuntum khayra umme markii nationko dhan nationko dhan ma laga yaaba inay noqdaan dad faraa'idka wada yaqaan nationko dhan ma laga yaaba dad taariikhda yaqaan inay noqdaan nationka ummadoo dhan ma laga yaaba inay dadka dhan wada fahmaan maya ee waxaa laga waday nin walba war meel buu ku taagan yahay adoo fankaa noo bartay baad khayrkii dadka fari kartaa war khayrkii dadka far weeye hadalkan waa hadal markaa meel weyn markaa u dhacaya walidaalika ogow rasul maxmed sal lay slam mawhibta bilaal oo kale war inteed ku aadan tahay codkaagaa dheer sooma adin noo noq muadin noo noqo siciidow sacadow maxaad noo samayn kartaa gaarkahyo noq rasulka alay sala slam waardiyin jiray zayd maxaa samayn karta waxyiga noo qor bal rasaaisha khaalid maxaa samayn karta war abaanduulo dagaal baad ku manasamsataa noo noqo militariga wamaa ilaa dalika min alumuur xasaan bin haabit iyo kacab nimankii gabyaaga ahaa ee wax gebi jiray dowrka iclaamiga warbaahintaay u qaabilsanaayeen diinta markii kelmad xun lagu soo tuura gabab tix buu meesha uga dhaqaaqi jiray uu ku gudan jiray nin walba bees buu taagan yahay booskaaga markaa guda biidn illahi subxaana wa tacaala eh, arrintan waa arrin markaa muhiimaddeeda markaa leh walidaalika xitaa waxaa dhici karta in haddii qallo badana idinku lahaa waa ogtihin sooma marka haddii bimacnaa eh, ay dhacdo xitaa ay dhacdo xataa shilinka waxaa laga yaaa wax kala aadan hayn ilahi subxana wa taala afar kubi baa odayga kaaga dhintay amaba intaad maalmo intaad shaqaysay ood meel baad wax ku kuusatay iyada laftarkeeda dacwadii baad ku gudan kartaa nebi ilaahay eh, waxaan ula jeeda cuثmaan ibn cafaan radi allahu canhu waad garan kartaan eh, sida uu u diyaariyey ceelashuu qodi jiray jeysh alcusra ayuu bimacnaa dadki ugu gargaaray war shilinkaaga masjid baad gelin kartaa markas islaami baad gelin kartaa khayrkii baad gelinaysaa shilinkaaga walidaalika marka ay intay dadka idin soo hor istaagaan idin leeyihiin war markas baa la dhisaya masjid baa la dhisayaa war dacwadaada geeska guda wey maxaa wadaadka iman doona meesha muxaadarada ka jeedin doona iyo nadwada khayrkaa meesha lagu sheegi doona ajir baad ku lahaan doontaa mustaqbalan kun karoon baad dhiibaysaa laakiin waxa weeye ilaa yowmi alqiyaama kunkaasu soconaya ogow arrintan waa inaad ku baraarugtay wey waa arrin markaa muhiimaddeeda leh walidaalika Eh, waxaa lagu yaqaanaa un gaalada un keliya in mawaahibta ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey siimaal kale u adeegsadaan fircawn iyo qaaruun iyo raggaasoo kale ilahay bay ku gaaloobeen meel kale u adeegsadeen meel kale kala dhacda walidalik waatan aragteen shilinkii laga soo dhacay shucuubta ee dhiigoodii inta la maalay oo meel xun logaga dhaca waa tan ahraamta la geliyey maanta waa tan permantiskaas masar baa loo socdaa dad la soo dhacay xoolahooda lagu soo dhisay waagii hore dad baa la dhici jiray oo shilinkooda la dhici jiray laakiin dadka mu'miniinta waxaa lagu yaqaan shilinka dadkay geliyaan ama madax ha noqdeen ama shucuub ha noqdeen wuxuun ha noqdeen dadkay marka u shaqeeyaan wanaaggan wanaag marka loo baahan yahay walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala macaani fara badan buu sheegay waqtigun waa gebagebo laakiin ilaahay si xun buu u haydaarteeyey dadka markay shilinka bixinaan meel kale la aada atabanuun bikulli riic aayatan tacbathuun ma waxaad yani cal walba miyaad noo dhisaysaan idinkoo ciyaar samaynaya arrintaa waa ta la diiday xitaa waxaa la yidhi xitaa qofka waa qofka muuminka hadduu ilaahay baro xitaa wax kale haddaadan haynin qof waxaa ilaahu kaa dhigay ee jirkiisu bimacnaa uu laylisan yahay qof feyrkii baad baratay karatay baad bara dad bartaa jira iyadoo laftirkeeda waxaa lagaga baahay khayrkii inaad u adeegsatid shar markaad u adeegsatidna waa qalad khayr markaad u adeegsatidna waa ilahi subxana wa tacala waa ammaanay walidalika taaluut ilahay muxuu yidhi ilaahay wuxuu siiyey bastatan fi alcilmi waaljism ilahay wuxuu ka sheekeeyey jirkiisa how huge he was sida uu ahaa iyo xoogga uu lahaa laakiin jihaadku u adeegsaday ogow nebiyullaahi muuse calayhi salaam markuu feerka u adeegsaday oo uu malagii ama ninkii markuu dilay waata la yidhi fawakazahu muusa faqada calayh dembi baad gashay baa la yidhi feerka inaad meesha la aadid maaha xitaa feerka markaad tuuraysid xataa waxaa loo adeegsadaa khayrkii ee meel qalada marka lalama aado shay walbaba sooma ogid xataa fartaada caadigaa ah. inaad khayr inaad u adeegso loo baahaya wamaa ilaa dalik min alumuur haddii ay dumarkii muslimaadka iyagu dowrkooda marka ay gutaan yani waxaa khayrka u adeegsan karta war cilmi ma lihid shilin ma lihid waxaad baratay ma laha jilbaabka keliya wax weyn taray meesha marka la maray dacwadii baad u adeegsanaysaa ogow waa shay sharciya mujarad oo ninka gaalka u arkay wuxuu le war waxaan teendadan socotaay maxay ahayd intaa markuu isweydiiyey ayaa dacwo ah war waxaan meesha ku dhex jira waa intaasaa dacwo ah war haddaadan wax kale maanta yurub aadan ka qaban karin diin haddaadan samayn karin oo khaladaadka aanu ku jirno war uun meel aan dhaqaaqna uun khalina nataxarak wuxuun aan samayno biidn illahi subxaana wa tacala wahada yuwafi bilgaradi biidn illah arrinta kale aan diidaya waxay tahay qofka muminka waa inaanu stagnant aanu noqonin jumuudka waa la diidaya bimacnaa waa in wax lasoo saaro oo la dhaqaaqo wuxuun la sameeyo walidaalika ibnuljawsi hadal uu sheegay wuxuu yidhi katabtu biasbicii alfay mujallad laba kun oo mujalad baan gacanta ku qora buu yidhi waxaana sabab ugu noqda buu yidhi inay soo islaamaan miata alf yani ayaan ayaa igu ayaa tooba keena buu yidhi yani markaan dadka la hadlay miat alf boqol kun oo qof baan sabab u ahaa inay toobo keenaan buu yidhi waslama calaa yadii cishruuna alf waxaa igu soo islaamay buu yidhi labaatan kun tadkirat mujalada mujallada laba toddoba boqol labayo toban ibnu jawsi wuxuu yidhi gacantana waxaan ku qoray laba kun ayaan ku qoray buu yidhi oo mujallad dadka towba keena markaan khayrka u sheegana waxay gaareen boqol kun buu yidhi wuxuu yidhi haddana hadalku sii sii wadi dadka soo islaamay markaan khayrka u sheegay labaatan kun bay gaareen de waa hal ninoo muslima intaa bedelay waataan muxaadaradii hore kaga soo hadalna takyiirka iyo doorka marka uu geli karo war dhankaaga ka dhaqaaq khayrkana markaa uu gaaraya weli iyadoo xarsan yihiin meeshaan ku istaagaya wa ilaa huna bilaahi towfiiq eh, jazaahu llahu khayra khayr aljazaa muxaadaradii qayimka ahayd uu noo soo jeediyey sheekh sheekh cali maxamed saalax intaas ayaa muxaadaradii noogu dhan tahay waxaanu dadka ogeysiinaynaa u sheegaynaa in aanu hayno lacag luntay marka ciddii lacagay ka maqan tahay